لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الفضلاء طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه وإمام النبيين المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة walaalayaal iga guddooma salaan kal iyo laab ah salaan diiran salaan qaali ah salaan ka soo go'day qalbi walaalkiin qalbi idin jecel qalbi idinla jecel khayr adduunyo iyo mid aakhiro walaalayaal waxaa dhexda inoo maraysay sheekadii ama qisadii zaahidkii caabidkii khaliifkii shanaad ee islaamka cumar ibni cabdilcaziiz ashaju bani umaya inta aanan qisadan qaybteedii dambe aanan bilaabin Ehm, anigu iima ayaan duubnayn lakin waxaan filayaa dad baa igu baraarujiyey xalay waxaa carabka iyaga dhacay mar in eh, leyla umu caasim leyla yani cabdulcaziz ibn marwan ibn alxakam waaligii misr gabadhii uu qabay ee binta caasim ibna cumar ibn alkhataab ahayd yani cumar hooyadii cumar ibn cabdilcaziz hooyadii eh, markaan ka sheekeynayna leyla in aabbaheed caasim uu dhintay yaraantii yacni waxaan israaciyey cumar iyo cumar ibn alkhataab iyo caasim in ay leylo oo yar in ay dhim in ay wada dhinteen yacni laakiin ma aha cumar weeyaan ka dhintay cumar ibn alkhataab cumar ibn alkhataab ayaa gabadha yaraanteedii dhintay inta aanu dhalanin cumar ibna cabdilcaziiz cumar ibni cabdilcasiis intaan leyle la guursanin oo uusan dhaalanin cumar ibni cabdilcasiis ayaa waxaa dhintay cumar ibn alkhataab laakiin leyle aabbaheed caasim caasim leyle aabbaheed caasim waxa weeyaan isagu wuu noolaa wuuna la socday gabadhiisa wuxuuna dhimanayaa sana sabciin hijiriya sabciin hijriya sida mu'arikhiinta intooda badan ay leeyihiin Eh, toddobaatankii ayuu dhimanayaa marka eh, haddii arrinkaasietu iga dhacay haliga raali ahaado ayib wixii khaldaada wixii ma aragtaye ama sibqu lisaan ah runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in laiisoo gudbiyo oo sheekh sidaasaad meeshaas tiri in lai yaraahdo maxaa wacay alcilmu bayna atalaamiid waxa idinka maqan waa laga yaabaa inaan aqaano waxa iga maqana inaad taqaaniin marka <clears throat> giddigeen arday baynu wadanahay sidaa ha loo ogaado aad baad u mahadsan tihiin waayahay haddii aan qisadeenii marka sii wadanno xalay waxaynu maraynay khilaafadii cumar ibni cabdilcaziiz markii lagu wareejiyey oo xukunkii uu gacanta ku dhigay tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu qaaday waxaynu nidhi wuxuu cumar iska saaray oo uu diiday gawaaridii gawaaridii ayuu diiday lagu qaadi lahaa iyo ma maaragtaye fardihii iyo addoomihii giddigood wuxuu u wada celiyey baynu niri baytulmaalka waa la iibiyey e, addoomihii waa la xoreeyey waa la iibiyey giddigood lacagihiina waxa weeyaan muslimiintii baytulmaalka la geeyey si muslimiintii loogu celiyo oo sidaa loo siiyo e, walaalayaal taas waynu soo sheegnay cumar siyaasad ayuu sameeyey nin aad iyo aad cabqari u ana wuu ahaa nin muddo kusoo jiray maamulku wuu ahaa nin ay u soo hormartay fatradiisii dhalinyarnimo ay u soo hormartayna wuxuu ahaa diin iyo caqiide fiican iyo fiqi iyo ma aragta ayuu ahaa wuxuu ka bilaabay siyaasaddiisii fii raddi almadaalim uu celinayay madaalimta oo uu boqorradii daalimiinta ahaa iyo awlaadoodii iyo wixii la kala dhacay si uu u celiyo siyaasad uu raacay baa jirta waxa ugu horreysay wuxuu ka bilaabay nafsadiisii ayuu ka bilaabay wuxuu waxyaabihii isaga uu haystay ama la siiyey oo uga timid dhinaca eh, bani marwan uga timid bani umaya oo boqorradii hore ay siiyeen sidii weliid oo ka horeeyey sidii maaragtay cabdilmelik oo kale uu siiyey eh, adeeradii ay siiyeen walaalihii ay siiyeen waxaasoo dhan mahma kana sagiiran aw kabiiran hadduu yar yahay ee haddii uu weyn yahay uma aanu kala aabayeelin wax walba oo shubha soo gasha oo uu is yidhaahdo war waxaan adiga ma lihid war waxaan xaq ma aha war waxaan oo uu ka shakiyo waxa weeyaan wuu siibayey wuxuu fiiriyey wuxuu sidaa u yeelayaana waxa weeyaan in uu u noqdo qudwatan lilaakhariin dadka kale inuu u noqdo doonayaa qudwa in dadka kale uu tuso weliba madaalimta markuu celinayey wuxuu sameeyey iclaamka ayuu si fiican u isticmaalayey wuxuu sameeyey dadkii oo dhan hortooduu ku celinayey kumi ma aanu celinin ilaa dadka uu tuso in la arkaa la doonayaa amiirkii haddii uu celiyey wixii uu haystay ee kiisii yaraa i kiisii weynaa inta kale waxa waye inay celinayaan waa min baabi awlaa wuxuu fiiriyey wixii gacantiisu ku jiray oo dhul ah oo dhan buu fiiriyey la siiyey cabdilmalik uu u hibeeyey uu welid u hibeeyey oo walaalihii ay siiyeen adeeradii ay siiyeen oo maaragta ayaa uu fiiriyey wixii alaab ahaa ee gurigiisa yaalay ama maaragta ee uu lahaa ee la siiyey ee dhinaca bani umaya ay siiyeen giddigood si buuxda ayaa masaajidka intuu isugu yeeray dadkii uu yidhi sowma aragtaan dhulkaas aniga iskale waxa isiiyey weliid wallahi haada dulma muslimiinta iskale ha la celiyo dhulkii baa la iibinayaa lacagtiisiina waxaa la geynaya baytulmaalka gurigaaseeto iyo qasrigaa iyo qasrigaas ana iskale waxaa i siiyey welid ama cabdulmelik wallahi haada dulm xoolihii muslimiinta waa in loo celiyaa markaasuu iibinayaa dhulkii oo uu geynayaa baytulmaalka lacagihiisii muslimiinta si loogu nafaqeeyo waa kaan soo sheegnay xalay in baytulmaalkii uu buux dhaafay kadib markii loo celiyey wixii ka maqnaan jiray loona daayey wixii laga qaadan jiray wuxuu kala gooyey waxaa la sheegaa weliba cabdul eh, cumar ibni cabdilcaziiz wuxuu arkay markii wixii oo dhan uu celiyey oo uu dhulkii iyo guryihii iyo alaabihii wixii oo dhan loo celiyey baytulmaalkii eh, gabadhiisiina uu u tegay yani xaaskiisii faatuma oo uu yidhi aniga iyo adiga iyo waxaanoo dahaba iyo qusuurtan isku meel hal saqaf nama wada haynayo oo maxaad rataa cumarow ay tidhi waxaan rabaa imaa inaad i dooratid imaa inaad dooratid gurigan iyo boqortooyadan iyo qasrigan iyo nalalkan iyo dahabkan iyo de waxaa inaad dooratid markaasay tiri wallaahi kuwan kaa dooran maayee adigan ku rabaa kuwan waxba dhinacayga ii geli maayaan aakhiro oo uu gurigii inta la iibiyo la beeciyo la geynaayo iyo wixii ku jiro o dhan baytulmaalka la geynaayo cumar marka waxaa la sheegaa markii wixii madaalimtii oo dhan iyo wixii shubha yar ay ku jirtay ee agtiisa yaalay isagii xaaskiisa ay qaadeen oo ay iska celiyeen ayaa waxaa ku soo haray gacantiisa ayaa la yidhi faraanti fas yar ayuu qabay oo dahab ah ama fida ah oo uu siiyey weliid ibni cabdilmelik ibni marwan ibn alxakam weliidkii ka horreeyey weeyaan sulaymaan ka horreeyey faraantigaas waxaa laga keenay eh, ard almaghrib maghrib ayaa laga keenay sida jazaa'ir oo kale morocco tunis ayaa laga keenay yacni waxay ahaayeen xoolo halkaa laga keenay kharaaj halkaa laga keenay khaniimo eh, halkaa laga keenay ayaa laga siiyey maxaa wacay waxyaabaha muslimiintu ay intay soo dagaalamaan ama ma aragtaaye eh, dhulalka gaalada laga soo qaato oo kale waxaa ku tasarufayay inta badan si caadiyan ama cadaalada looma qaybin jirin waxaa ku tasarufi jiray eh, reer bani umaya boqorada iyo awlaadooda ayaa inta badan qayb libax ka qaadan jiray oo qaadan jiray oo qaybsan jiray marka khaniimada ayuu ka soo gaaray farantiga farantigiibuu bixiyey wuxuu yidhi kan ayaa igu haray buu yidhi xoolihii aan haystay ee muslimiintu lahaayeen kan ayaa igu haray markaasaa intuu bixiyey uu u dhiibay rajaaca ma maaragtay musaaxim oo uu yidhi gee baytulmaalka anigu ma malihi muslimiinta iska leh allahu akbar allahu akbar waa cumar ibni cabdilcaziiz khaliifka weeyaan walaalayaal markii uu ka bilaabay nafsadiisii oo dadweynihii giddigood ay arkeen in cumar ibni cabdilcaziiz uu dhiibay xoolihii oo dhan isagii iyo xaaskiisii oo aanay waxba ku harin markii labaad wuxuu ku xijiyey eh, banu marwan ama bani umaya walaalihii ilma adeeradii adeeradii dadkii oo maaragtay isaga dee eh, ku hareeraysanaa ee eh, reer marwan ayuu u jeestay markaasaa wuxuu ka qaaday wixii marka ay haysteen ama gurye ahaa ama beero ahaa oo dee ay u haysteen shan shan lix lix oo magaalo walba ama gobol walba ay ku haysteen oo ay ku lahaayeen ayaa wuxuu yidhi beertaas adiga aabbaha baa ku siiyey labuudii qana gidigood reerku ka mid yahay wuxuu yidhi beertaa dulmi bay kugu tahay gurigaa dulmi buu kugu yahay wuu ka wada qaaday gidigood markii uu ka wada qaaday oo uu wixii dhul ahaa buu dadweynihii u jeestay wuxuu yidhi ciddii wax ku tuhumaysaa reer bani umaya oo caddayna haystaa ha ii yimaadeen waa looga qaadayaaye eh booliiskii oo dhan baa la wada shaqaynaya amnigii mukhaabaraadkii baa la wada shaqaynaya shacabkii oo dhan baa la wada shaqaynaya reerkan oo reer adeerkii ah waa ka yahay markaa iyada ah isagana waa dee khaliifkii dhammaan waayo hadalkuu dhaho cid war ka daba keenaysaa ma laha markaasuu ka wada qaaday cid walboo timaada oo daliil keensataa cabaas baa wax iga qaaday yaziid baa wax iga qaaday hishaam baa wax iga qaaday kan baa wax iga kulligood waxaa waaye wuu ka wada celiyey markaasaa sheekay noqotay sheeko in gobolladii oo dhan looga sheekaysta sida iyada ah waxaad arkaysaa maalin maalmaha ka mid a ah, isagoo meel fadhiya ayaa waxaa u yimid may wuxuu ku soo baxay qolo ayuu ku soo baxay oo uu ku jiro nin musaafir ah oo aan dadka u ekayn waa cumar baa ku soo baxaya markaasuu weydiiyey adiga waxaad u egtahay buu yidhi nin musaafir ah dadkanna waa dadkii meesha deganaa yaad rabtay maxaad raadinaysay xaggeedse ka timid markaasaa wuxuu yidhi niyo anigu waxaan ka imid dhankaa iyo yemen ayaan ka imid waxaan u imid eh, dhul baa layga dhacay waxaan maqlay dhululkii baa laisu celinayaa dhul baa layga dhacay waxaan maaragtaaye oo dulmi ayaa la dhacay wuxuuna ku yaalaa dhankaa iyo yemen marka dacwan ahaa wuxuu yidhi dhulkii buu u sheegay marka ma go'aamin karaayo maadaama ninka uu halkan joogo amiirka oo shaam uu joogo ninkana meel ka baxsan shaam dhulkiisii looga dhacay laakiin waalibaa u joogo waraaq buu yidhi ii keena bal fiiri cadaaladan lama xukumi karaayo waa in labada dhinac aad aragtaa ee doodaysaa oo khasmigu ka dhexeeyo waa in aad wada aragtaa markaas aad wixii daliil ah iyo caddeena ah aad saartaa xukunkaaga marka maadaama uusa goobta joogin waraaquu u qoray waaligii gobolka uu ka yimid ayuu ugu qoray oo uu yidhi wuuna khatina wuu u saaray wuu u saxiixay wuu u shaabadeeyey wuxuu yidhi haddii uu ku yimaado ninkaa warqadda sitaa arrintiisa fiiri daliishiisa fiiri haddii uu caddayn kuula yimaado haddii uu helo sii dhulkiisa si deg deg ah ku sii ninkii arrintuu u qaadan waayey yacni dhul intaasoo sana ka maqnaa oo qaali ah oo reer boqol haddana ay ka qaateen ama waaligii wiilashiisu ka qaateen in sidan fudud loogu celiyo yacni waa la ahaan weyday isagoo marna gadaal soo eegayo marna oona yaro faraxsan yarana shakisan ayuu iska dhaqaaqay xoogaa markuu socday ayuu ku jeestay oo uu yidhi ii soo celiya ii soo celiya ninkaa ii soo celiya bal sheekada aad u dhegaystaa ii soo celiya ayuu yidhi ninkii baa loo soo celiyey kaali buu yidhi wuxuu yidhi eh, meesha aad ka timid waxaan filayaa aad bay nooga fog tahay sow maaha haa dabcan faraskii aad ku timid aad buu u soo daalay haa in badanoo cafash ah oo biyo ah caws ahna waxa weeyaan ama waaga ah boonsho ahna waad u iibisay dabcan in badan adiga qudhaadu waxa safarkaagii ishayadaadii way kaa soo dhammaadeen roob baa kugu da-ay dabayl baa ma aragtaa inuu bil soo socdaa laga yaabaa marka waad soo daashay kharash baa kaaga baxay soo maaha kaali buu yidhi sidaa lagugu diri maaye markaasu warqaddii wuxuu ugu qoray oo uu yidhi xisaabo intii kugu baxday markaad meeshii aad ka timid aad ka timid ilaa iyo halkan aad soo gaaraysay adiga iyo faraskaaga wixii kugu baxay totaalaysooo soo sheego waxay noqotay labaatan diinaar meelaha labaatan diinaar wuxuu yiri labaatanka diinaar xataa baagiisa baagiisa waa go-an baag baagiisa uu ku laabanaya halkaa labsadeedu wixii ku baxayey wuxuu yiri ha la siiyo baytulmaalkana ha laga siiyo ninkii waa la ahan weydey yacni in dhulkiisiina loo celinaayo kharashkiisii go-an baagna la siinaayo yacni waxay la noqotay wax yacni khayaali ah oo maskaxdiisa aanu gelaynin marnaba a uusan ku riyoonin markaasaa wuxuu weliba wuxuu u raaciyey oo uu yidhi laakiin waxaan kuula dardaarmayaa boqorkaa dardaarmaya ogo waa cumar ninkii faqiirka ahaa miskiinka ahaa musaafirka ahaa buu la dardaarmayaa oo uu leeyahay waxaan kugula dardaarmayaa oo aan ah rabaan haddii dhulkaagii lagu celiyo u sheeg sheekadan in aan ku siiyey intaasoo lacag ah go and bag inaan ku siiyey aniga oo dhulkaagiina lagu celiyey magaalada aad joogtid oo dhan asxaabtaada u sheeg ha la fidiyo yani maxaa waye muxuu ka wadaa hadalkaa isaga ah wuxuu ka wadaa oo uu ka rabaa wuxuu rabaa qof walba oo dhibbanaa oo dhulkiisii laga qaatay ciduu u sheegtana la'aa haddii uu iman lahaa amiirku u iman lahaana aanan kharash haysanin oo sahay uu ku yimaado go'an baag aan haysanin in uu farxo oo uu noolaado oo uu soo kaco oo uu u yimaado doonayaa dadkii buu dhiirigelinayaa qof walboo dulmanaa qof walboo aan sahay haysanin inuu yimaado oo uu xaqiisii sheegto maanta nin u gargaaraya soo baxay nin waxaa u yimid doonaya inuu xaqiisii u celiyo kharashkiisii u celiyo dee qof walba ha soo kaco kaalaya xaqiini doonta taasuu doonaya boqolka dadkii yani firi iclaam weeyaan iclaam si uu isticmaalaya warbaahinta firi ninkaa siyaasi cajiiba weeyaan markaasaa dadka qaarkii ee reer galbeedkaana waxay qorayaan cumar inaanu ahayn nin siyaasi ah caabid keliya u ahaa siyaasadda aanu wax ka aqoonin allahu akbar siyaasaddaasoo kale yaa yaqaana yaa hore loogu ark siyaasadda oo aan ah rasuulka ahayn salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi cumar aalu markaasaa ninkii markuu dhulkii loo celiyey oo uu dadkii u sheegay qof walba waxa weeyaan niyaddii baa u dhisantay qof walboo baqi jiray qof walboo sahay la'aa waxa weeyaan wuu soo baxay wuxuu yimid shaam sidaasaa dhululkii oo dhan loogu wada celceliyey allahu akbar bani umaya markii uu dhululkii sidaa uga qaaday ayaa wuxuu u soo jeestay rawaatibtoodii qaaliga ahayd mishahaarkoodii qaaliga ahaa iyagoo aanan waxba qabanin mujarad inay yihiin abnaa'a bani umaya wiilashii reer bani umaya inay lacag ku qaadan jireen sida annagabana soo martay laga yaabay inay haddana jirto waxa weeyaan waa ayuu u diiday oo uu yidhi wax rawaatiba oo aad leedihiin oo aad xaqa muslimiinta ama baytulmaalka ku leedihiin ma laha nacam ma laha waa laga yaabaa inayna soo martay <laughs> inayna soo martay eh, in madaxweyne ma aragtaa dee ama wiilashiisa ama reerkiisa u dhow dhow eh, cashiiradiisa iyo xigtadiisa iyagoo aanan waxba qabanin inay mishaar qaadan jireen tashiilaad fara badan inay heli jireen inay guryo heli jireen inay waxyaabo badan oo raaxa in yacni albaabiye fara badan ay u furnaayeen yacni magaca ama bimujarad qabiilka ama xigtada ay qaraabada la yihiin madaxweynaha waa laga yaabaa oo hadday jirtaa oo wasiirada waxaa laga yaabaa qofka wasiirka ah in ma aragtaa wiilashiisu ay ka ladan yihiin wiilasha kale waa dhici karaysaa in gabdhihiisu ka ladan yihiin gabdhaha kale noloshoodu ka fiican tahay nolosha kale yacni wallaahi haada dulm dulmi weeyana mana rabo hadda inaan kasii sii hadlaa Eh, laakiin waa wax micnaha jira weeyaan laakiin waxaan leeyahay qisadan aan usoo qaadanayaa cibraha ugu noqoto ha ka tusaale qaateen maxaa wacay raaxadan yar ee lagu helayo madaxtinimada ama magaca wasiirka ama magaca maareeyaha ama magaca maamulaha ama magaca xildhibaanka ama magaca ra-iisul wasaaraha ama magaca madaxweynaha yacni istiqlaalka lagu samaynaayo oo kistaas yare xaabada adduunye micnaha looga goosanayo muslimiintii kale wallaahi waxa weeyaan ma lagu waaraayo mataacu alxayaati dunya weeyaan wallahi qul mataacu dunya qaliil walakhiratu khayrun yani eh, laba beri laba beri un weeyaan kadibna waxa weeyaan waxaa kuu dambaynaya xisaab ilaahay baa kuu dambaynaysa marka qofka caaqilka ah aakhirana dan ay ka hayso ama nasiibka ku leh waxa weeyaan marnaba magac ma ka faa'iidaysanaya marnaba xoolo muslimiin ama wax shubha ah marnaba ma samaynaayo wuu diiday mishahaarkii inuu siiyo wuxuu yidhi xaalkiinu waa ka xaali lmuslimiin muslimiinta kale xaalkoodu sida uu yahay un weeyaan xaalkiinu qofkii shaqaystaa oo aan wax u dhiibannaa oo muslimiinta u khidmeeya waa la siinayaa mishahaarkiisa inta uu khidmeeyey laakiin beenbeen eh, adoo jiifa ama reer magaca eh, reer bani umaya ku qaadan maysaan reerkii waxa waay way falliseen marka xoolihii waa dhammaadeen wuu ka wada ururiyey fuqaro ayay noqdeen dadkii bay la sinmeen guryihii iyo beerihii iyo wixii oo dhan waa laga celiyey ha la shaqaystuu yidhi dadkaad lama tihiine cumar wiilka uu dhalay iyo kan u yaree baadiyaha joogee uuse aqoonin laakiin racyadiisa ah waxa weeyaan isku il buu ku fiirinayey isku sina gacantuu ugu taagayey qalbigiisuna mid walbaa nasiib buu ku lahaa meel buu ku lahaa sidaasaa la doonayaa dadka inaan la kala dhowaysanin ayaa la rabaa isku si loo shaqeeyo wiilkaaga waxa aad la jeceshahay haddaad madaxweyne tahay meel un aad haysid jago un aad ummadda u haysid wiilkaaga iyo ehelkaaga waxaad la jeceshahay inaad la jecelaatid ehelka kale inaad wiilasha kale ee muslimiinta aad la jecelaatid taasaa la doonayaa inta ku hoos joogto oo idil taa weeyaan midda aad ku badbaadaysid xukunkaagu uu ku adkaanayo ilaahayna uu kugu barakaynayo E, walaalayaal e, reer banu marwan ama reer bani umaya markii ay fakhrigii iyo u adkaysan waayeen e, odayaalkoodii waaweynaa sida hishaam ibni cabdilmelig oo kale ayay soo wakiisheen oo ay u yimaadeen oo ay yidhaaheen war noogu tag aad buu ninkaas noogu ad adkaadaye waa noloshii wuu naga dilaye cizigeenii buu baabi'iyey noogu tag noogu tag cumar ibni cabdilcaziiz amiirka noogu tag oo la soo hadal u sheeg markaasuu u imanayaa mar allaaliyo markuu u yimid oo uu u sheegay inuu yahay messenger inuu yahay rasuul maaragtay uga socda walaalihii iyo ilma adeeradii iyo reerkii dayaalkii abtiya wixii oo dhan ayaa wuxuu yidhi nin yaho xaaladeenii way xumaatay intii xukunka aad qabsatay reerka waa reerkii boqorraha ahaa reerkii waa kan waa kan muxuu doonayaa in xoolihii loo celiyo doonayaa laakiin waxba wuu ka qaadi waayey aad iyo aad isagoo u niyad jabsan ayuu ka laabtay markaasaa waxay soo dirsadeen haddana eeddadii eeddadii ayay soo dirsadeen eeddadu waxa weeyaan waa faatima bint marwan ibn alxakam fatima ibn marwan cabdicasiiz walaashii weeyaan waa cumar eeddadii iyagan eedda u ah aad runtii way da'weyneyd reerkay ugu da'weyneyd waxay ahayd gabar aad iyo aad loo ixtiraamana way ahayd bulshada ixtiraam ku leh cumarna aad iyo aad uu u ixtiraami jiray oo uu uga haybaysan jiray marka wuxuu gabadhiiba u timid arrintiibay u sheegtay markaasaa wuxuu yidhi ayib waxyar isug gurigu galay shilin buu soo qaaday shilinkiibuu geliyey dab waa diinaar markuu guduutay ayuu soo qaaday wuxuu yidhi ka waran haddii aan shilinkaa gacanta iska saara ma iiga raalli miyaad iiga tahay markaasay tiri mayaada eedo raallikaaga maahi waxay tiri wuxuu yidhi waad iiga baqaysaa soo maaha buuxeyti wuxuu yidhi ma waxaad iiga baqaysaa ma waxaad iiga baqaysaa shilinkaa yar ee guduudan inaan gacanta saaro oo uu igubo waa waxaan laba beri kadib ama usbuuc kadib aan ka raysanayo ayaad iiga baqaysaa tii ka weyneed ee qiyaama ee jahannama ee cadaabka ahaan iiga baqi maysid miya eedo runtu waxa weeyaan kuma ayan qancin markii iyada ahayd laakiin ixtiraam adigu waxba way ka weyday wixii ay ka rabtay way ka laabatay way ka laabatay isagoo aad iyo aad weliba u ixtiraamaya eedadii oo u qiimaynaya weliba waxaa la yidhaahdaa gogol fiican bahal xariirah bahal oo maaragta kushkuush ah oo cabaayad oo aad u qurux badan oo markaa meesha taalii buu ku fariisiiyey intuu ka kacay buu ku fariisiyey eedadii aad buu u soo dhoweeyey marka way ka tagtay dadkii soo dirsaday reer bani umaya ayaa ku soo orday oo yidhi ka waran oo malagu warkaagii ma yeelay dhulkii mana loo celinayaa mishahaarkeenii bal eedo ka waran haye noo waran markaasaa waxay tiri antum almudnibuun dembiga idinka iska lahaa anigu eedi maayo amiirkan eegi maayo cumar eedi maayo ma eedayo mana eedaynayo idinkaa dembiilayaal ah reer bani umaya haddaad tihiin maxaad ugu guuriseen aabbihii cabdulcaziiz maxaad ugu guuriseen gabadhaa uu dhalay cumar ibna alkhataab yacni tafiirta cumar gabadha ah ee ina caasim ah maxaad ugu guuriseen dembiga idinkaa lahaa markaad isu geyseen reer bani umaya iyo reer faaruuq wiilkan waa min abnaa'i cumar waayo ogaada ma aha reer bani umaya waa min bani cumar weeyaan wallaahi inaydan karaynin weligii arrinkiisa iyo tallaabadu qaadaayana waa tallaabooyinka cumar ibnulfaaruuq weeyaan ma cumar baa idinka yeeli lahaa dulmi waa may de isagana ma idinka yeelayo sidaa weeyaan daa'iman waxaa la doonayaa qofka haddii uu madax yahay haddii meel la saarto xataa reerkaaga keliya haddaad madax ka tahay haddaad owlaad dheshid walaa hataad halxaas haddaad leedahay oo ay wax ku dhalina gabadhu un tahay waxaa la rabaa inaad cadaalad ku dhaqdid walow nafsadaadan ha ahaatee cadaaladda waa shay lagama maarmaan ah waa wax lagu badbaadayo maalin rasuulkaa salawaatuullahi wasalaamu calayhi ka sheekaynaya cadaaladda sidan oo kale hadda ka hor saxaabadaa dhegaysanaysay qofkii hal haya qofkii ammaane hal haya laba haya saddex afar maaragta aan cadaalad u samaynin cadaalad u samaynin oo maalinka qiyaamaha yimaado wuxuu imanayaa isagoo gacmihiisa iyo luguha iyo qoorta ay isku xiran yihiin bal fiiriyi dhibka ah maxaa isu geynaya lugaha iyo qoortii gacmaha waa la gartay waa la isu geyn karaa laakiin lugaha iyo qoortii gacmaha maxaa isu geynaya waa si fool xun weeyaan ayaa silsilad inta loo xiro qofkiibaa waxaa laga dhigayaa sida kubaddii oo kale dhabarkaa laga jibinayaa lugihii waxaa laisu keenayaa qoortii iyo gacmihii baa laisku xiraayaa sidaasuu ku imanayaa maalinka qiyaama waa qof walba oo toban ama wax ka yar u weli ka noqda oo raaci ka noqda oo maaragta arrintooda tawaliya oo aanan u cadaalad samaynin isagoo isku xirxiran ayaa la keenayaa buu leeyahay rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ilaa cadligii uu samaynayey uu ka furo ama uu jawrkii uu samaynayey uu cadaabka ku rido nin baa marka arrintaa aad iyo aad ay u saamaysay oo uu yidhi rasuul allow anigu waalid aan wakiilka ahay ma qabo xaas iyo ciyaal ma lihi meelna madax kamaahi laakiin digaag yar ayaa ii joogtaa oo guriga maaragtaa ukunteeda oo aan ka qaad qaataa waxna waa siiyaa miyaa la ii qabsanayaa haddii aan cadaalad u samayn waayo oo aan kala dahas yacni cabitaankeedii iyo raashinkeedii wuxuu yidhi wallaahi haddii cadaaladdaas aa u samayn weydey taraashinkeedii iyo jiifkeedii iyo wixii cabbaysay cunaysay haddii aad ka goysid oo sidaa dhib uga yimaado maalinka qiyaamaha waxaad imaana adigoo qoortaadii iyo lugahaaga isku xiran yihiin maxaad u malaysaa waa digaag waa xayawaan bahaa'imti weeye maxaad u malaysaa qofkii eh, magaalada muqdisho kale ka ahaa duqa magaalada ka ahaa maaragtayy eh, inta dowlad goboleed madaxweyne u ahaa maxaad u malaysaa maxaad u malaysaa qofkii madaxra-iisul wasaraa oo intaasoo wasiira intaasoo maaragta ay hoos imanayso maxaad u malaysaa ninka madaxweyne ah ee soomaaliya madax ka ah inta gudaha joogtay inta dibadda joogtaba maxaad u malaysaa yacni shan iyo toban milyan ama labaatan milyan oo qof markay ku hoos joogto waxaa dabcan lagaa rabaa xilkaaguma yara xilkaagu waa culus yahay waxaa lagaa rabaa intaasoo dhan in aad xaarintoodii ogaatid inaad wixii awoodee markaas aad kartid fattaquu ma istatactum weeye in aad intii aad samayn kartide cadaala ah maadaama arrintoodii aad e, tawalisay adigu inaad u samaysidaa la doonayaa inaad u samaysidaa la doonayaa dadka ku ag jooga ee adiga madax eh ama wasiirada ku ah ama ma aragtaa xildhibaan ama wixii ku ah ee adiga aad ka sarraysid waxaa la doonayaa dadka inaad kala dhex geshid oo dadka ayaan dulmin ayaa la doonayaa wallaahi arrinta yacni madaxtinimada arrin cajiiba weeyaan waxaa lagaa rabaa waxa weeyaan intaasoo ruux qof walboo madax u noqda adiga mas-uulka ah duqa magaalada wuxuu dadka ku samaynayo madaxweynaha loo haystaa duqina waa loo haystaa madaxweynaha waa loo haystaa ra-iisul wasaaraha haddii wax dulmiya uu sameeyo madaxweynaha waa loo haystaa arrinku arrin yar ma aha kismaayo waxa ka dhacaya waa loo haystaa madaxweynaha waa loo qabsanaya isagaama gacantiisa ku jirtaa waa dadku madaxda u ahaa waxa puntland iyo somalilan ka dhacaya waa sidoo kale waxa soomaalida badaha ku dhimanaya waa sidoo kale arrinku arrin yar ma aha dheeldheelna ma aha inta laga fogaan karaa laga fogaadaa inaad madax noqotid haddii lagugu khasbana intii aad kari kartid aa la karaa oo waa la dadaalaa waxa weeyaan sida cumar ibni cabdilcaziiz isaguba raalli kamaanu ahayn waxa weeyaan isagoo ooynaya ayaa la saaray ayib ilaahay waxaanse ka baryayaa dadka madaxda noo noqonaya in sida wanaagsan ilaahay uu ku duwo arrin culusna way hayaan wayna dadaalayaan inuu ilaahay ma aragtaa madaxa goboleedyada iyo wixii madax ah baarlamaanka ra-iisul wasaaraha intuba ilaahay waxaan uga baryayaa sida xaqa ah inuu ku duwo arrinka culus ee ma aragtaa qoorta ay u saarteenna inuu ilaahay la garab galo inuu ilaahay la garab galo shacabkana inuu ilaahay wanaajiyo si ay madaxdoodii ula shaqeeyaan oo ay maaragtayay ay ugu eh, caawiyaan ilaa ninku shaqo ma qaban karaayo ilaa shacabkiisa u caawiyo marka ilaahay qalbiyadooda ilaahay haysu wanaajiyo shacabka iyo madaxdooda qalbiyadooda burcad ilaahay haysu mariyo ilaahay ha ka yeelo kuwii wadajir iscaawiya oo wadajir wax waddanka ugu qabto ayib eh, walaalayaal reerkii marka waxa waaye si fiican bay u faliseen <laughs> wiilkii markii dambe muxaawaladii ugu dambeysay oo ay eh, sameeyeen reer bani umaya waxay ahayd eh, waxay ahayd eh, wiilkii yaraa ee cabdulmelik cabdulmelik yacni cabdulmelik ibn cumar ibni cabdilcaziiz weeyaan waa amiirkaa dhalay cumar ibni cabdilcaziiz wiil yaroo u dhalay weeyaan aad buuna runtii u jeclaa caqli caqliguuna ku jeclaaday ilmaha kalena wuu ka jeclaa wiilkiibay soo direen oo ay dhaheen bal niyo aabbaha noogu tag daa'imanna waxa weeyaan wuxuu kala teedi jiray weerarka wuu arkaayaa weerarkan culus ee reer bani umaya ay aabbihii ku haayaan wuu arkaa marna way soo dirsanayaan laakiin isaga wuxuu rabaa daa'iman wuu arkaa aabbihii inuu ka gar leeyahay aabbihii inuu xaqa uga taagan yahay waa uu arkaa wuxuu marka sameeyey cumar aabihii buu arrintii u sheegay marku aabihii marku wuxuu u sheegay isna wiilkiisa markuu yar aab alii soo diray reer sidaasay leeyihiin ayaa cumar wiilkiisa u jeclaa wuxuu u sheegay siyaasaddiisa ku aadan reer bani umaya wiilkii wuu fahmay wuxuu yidhi aabba ka welwelle ow anaa u tagaayo u sheegaya aabba maxaad dhahaysaa waxaan dhahayaa buu yidhi aabbi markaan u tago bal fiiri caqliga wiilka aabba markaan u tago waxaan dhahayaa aabbahay wuu idinsoo salaamayey allahu akbar allahu akbar qalbigaa wanaagsan fiiri iyo siduu aabbihii iyo reerkaa kale uu isugu xiraayo wiilkay aabbahay wuu idinsoo salaamayey wuxuuna idin yidhi aayad qur'aana ayuu wiilkii qalbigiisii wiilka markaa iyada waa xaafid markaasuu yidhi waxa aabbahay wuu idin soo salaamayey wuxuuna idiin soo dardaarmay aayaddan oo uu yidhi qul innii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yawmin cadiim taasuu aabbahay idin soo yidhi salaan kadib allahu akbar allahu akbar yaa ku dheh yaa ilaahay haddii aan waan waan baqayaa aniga inii akhaaf waan baqayaa ku dheh yaa in casaytu rabbii haddii aan rabbigay caasiyo aan wixii xoolihii aad dhacdeen aan idiin soo celiyo oo aan muslimiintii masaakiintii fuqaradii aan dulmo oo aan xaggoodii ka eexdo oo aan xaggiinii u soo eexdo anigu waxaan ka baqayaa haddaan sidaa yeelo oo aan ilaahay caasiyo waxaan ka baqayaa cadaab maalin aad iyo aad u weyn yaa ama maalinkaa cadaabka weyn ayaan ka baqayaa waxa aan sidaa idin yeelay waa cabsi igu jirta iga raali ahaada iga raali ahaada maa calaysh iga raali ahaada iga raali ahaada waan baqayaa nafsadaydaa u baqayaa nafsadiinaa u baqayaa nafsadda reer bani umayaa u baqayaa iga raali ahaada iga raali ahaada ku qanaca dadkaad lama tihiine allahu akbar yacni arrin aad iyo aad loogu farxa weeyaan walaalayaal ayib Eh, tacaamkiisii cunadiisii seebay noqotay madaalimtii sidoo kale wuu celiyey nafsadiisu ka bilaabay reer beni umayo ku xujiyey dadkii wulaadda ahaa ee gobolladii oo dhan bu intuu casilo dad wanaagsan u dhiibey xaaladoodii waa kaasaa oo dadkii madluumiinta ahaa maalin walba waxay u tagayaan wulaaddii arrintii waa loo celinaya maxkamaddii way oogan tahay ummaddii way farxeen ummaddii waxawaaye eh, kalsoonidiiba ku soo laabatay soo maadan garan reerihii oo dhan baa farxay isaga laakiin guud ahaan noloshiisa seebay noqotay dadku markay faraxsan yihiin racyaddii ay aad u farxeen racyaddii ay dhergeen isaga bal reerkiisii usoo laabo reerkiisii usoo laabo waxaan reerkiisa idinkugu soo celinayaa waxa weeyaan in madaxdeennu ay noqdaan ama ay ku daydaan oo ay ma aragtaa ee sidaa iyo tallaabada uu qaaday cumar ibni cabdilcaziiz bal arrinkeena inuu sida maanta uu yahay uu ka fiicnaado wuuna ka fiicnaanayaa wuxuu cuni jiray caddas ayuu cuni jiray saddexda waktiba digirtaa yar ayuu cuni jiray quraacda iyo qadada iyo cashada ilaa ninkii mawlaha ahaa nin khaadimkiisii uu ka daalo uu kaga daalo oo uu cuni waayo caddaskii wuxuu u dacwoonayaa faadumo xaaskii cumar oo uu leeyahay caddaskii waan ku daalay maalin walba ee maad la hadashid yaa cunnadaha noo bedele dadkii kale ee magaalada ee masaakiinta ah waa kuwaasaa hilbay cunaayaan caanay cabbaayaan annagana waxa weeyaan cadas baa cunaynaa waa gurigii amiirka maad nagala hadashid markaasee faadumaydka iyadana waa caaqilad faqiihada waxay tidhi nin yahow ilaahay ka baq bay tidhi waxa aanu cunaynaa ee aad ka calacalaysaa waa cunnadii amiirkaagee amiirkaaga mawlahaaga cunnadiisii weeye cunno kale gooni laguuma siinin mana lagu khayaamaynin ee waxaad cunaysaa waa wixii aad karisay ee amiirkan aad u geynaysay aad wada cunayseen miyaadan raalli ku ahayn adiga iyo amiirka isku cunno inaad noqotaan yaa ka sharaf badan yaa ka qiimi badan khaadim iyo amiirka inay isku cunno noqdaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar intaa muxuu ka cararayaa hilib buu cuni karaa laakiin ma rabo inuu cuno maxaa wacay shubhadaas ayuu diidayaa maxaa wacay shacabkaa laga yaabaa inayan cuni karaynin inayna cuni karaynin baa laga yaabaa inaanay haysanin baa laga yaabaa soo maadan garan sidoo kale marka wuu diiday cumar ibn cabdilcaziiz wuu diiday gurigiisa waxaan caddas ahayn in laga kariyo waa uu diiday sidaasuu ahaa amiirka raximahullah allaha u naxariistee maalin maalmaha ka mida sidoo kale haddana wuxuu samayn jiray maalin maalmaha kale isagoo <coughs> qabanaya xoolaha markuu keeno oo zakada gobollada laga soo ururiyo oo laga keeno meel walba baytulmaalka la keenayey baytulmaalka mar allaaliyo marka la keeno oo lasoo ururiyo ayuu shacabka isugu yere yeeri jiray asalaatu jaamica asalaatu jaamica mar allaaliyo marka laysugu yeero ayaa wuxuu samayn jiray wuu qaybin jiray wuu bixin jiray mar allaaliyo markuu qaybiyo oo uu baytulmaalkii dhammeeyo ayaa wuxuu samaynayaa intuu biyo soo qaata ayuu dhaqi jiray baytulmaalkii waa bangigii muslimiinta ogow wuu dhaqayaa marka uu dhaqo wixii ku yaalay shacabkii shacabkiibuu u qaybiyey markaasaa intuu qaato baaldi iyo mare intuu qaatuu dhaqayaa amiirku mar allaaliyo markuu dhaqo ayuu laba rakca ku tukan jiray isagoo ilaahay ugu shukrinaya yaa heli karaaya taasoo kale marka walaalayaal ma la heli karaayo wax la heli karaayana ma aha marka <clears throat> yani xoolahaas uu qaybinaya wuu ka qatan yahay isaga tabcan reerkiisu waa ka qatan yihiin laakiin wuxuu doonayaa isagu ha qadnaadee dadkii la weydiin lahaa ee maalinka qiyaamaha qabsan lahaa ee u iman lahaa racyadiisii in ay dhergaan buu doonayaa cumar wuxuu ku faraxsan yahay sidan wuxuuna ku dhergaayaa dheragta dadkiisa dheragta shacabkiisa shacabkiisu hadday faraxsan yihiin wax walbo isaga u agtiisa yaalla isna waa farxaaya hadday iyagu dhergan yihiin sidaasuu ku dhergan yahay haddaanu wax cunin dab laga shidan gurigiisa sidaasuu ku dhergan yahay cumar ibni cabdilcaziiz walaala odayaal ayib cumar maalin baa waxa weeyaan isagoo suuqa maraya sidaynu soo sheeganay waan dul marayaaye ayuu canab u baahday canab buu arkay qurux badan canabkiibuu u baahday canabkii jeeb jeebbu jeebkiisiibuu ka baarbaaray shilin wuu ka waayey wuxuu ku soo laabtay faaduma faaduma wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad ideymaysid dirham haddii aad haysatid hal dirham ah way naxday way oroday boorsadii iyo sanduuqyadii iyo meelihii laablaabyadii ay waxgelinaysay garxeerkii way ka weyday allahu akbar faadumo waa meeshee waa halkii halka ay joogto walaalayaal waa gurigii boqortooyada waa gurigii amiirulmu'miniin weeyaan shilin baa laga waayey jeebkii amiirkii shilin baa laga waayey markaasay iska oysay faadumo xaaladay ka oysay zuhdiga ninkan iyo waraciisay aad iyo aad ula yaabtay markaasay tiri ilaahay kuu qaban maayee baytulmaalka shilin maad ka qaadatid intaasaa daalaysaa ood u shaqaynaysaa ummadiiye laakiin wuu diiday waa kana afkiisa waxaa yani ka hari waayey ka go'i waayey haadaa axwanu min mucaalajati alaglaali yowma alqiyaama tan ayaa iiga fiican wixii aan jeclaadee nafsaddu jeclaatay in aan waayo oo aan iska joogo oo aan ka la'aado ayaa iiga wanaagsan iigana badbaado badan intii maalinka qiyaamaha lay xerxeri lahaa oo lay cadaabi lahaa war ummaddeenna war shacabkeenna war madaxdeennu miyaanay ka baqaynin silsiladaha iyo xarkaha uu cumar ka baqayo raximahullah yaa war miyaanay ka baqaynin teedo kale la taliyaalkooda madaxdeena la taliyaalkoodu yaa miyaanay u naxaynin madaxdooda miyaanay u naxaynin may u sheegaan runta may u sheegaan si wanaagsan oo mawcidaa oo ma aragtaay xikmad ku jirta may ula taliyaan may xusuusiyaan aakhire may xusuusiyaan iyaga xaaladda madaxdooda la socdee may xusuusiyaan iyagaa nooga dhow oo ma aragtaa nooga akhbaaroone oo nooga xoogogaalsane may xusuusiyaan aakhiro may xusuusiyaan qabri in laisgeynaayo may xusuusiyaan in maro laysku duuduubayo may xusuusiyaan in laisweydiinayo munkar inakir inuu weydiinayo may xusuusiyaan in lasoo saarayo maalin qiyaama oo qof walbaa ilaahay uu hor istaagayo may xusuusiyaan wallaahi hadday xusuusin waayaan waxa weeyaan taladaas iyagaa loo xil saartay iyagaa la taliyaal ah la taliyaha madaxweynaha xagga dhaqaalaha la taliyaha madaxweynaha xagga siyaasadda la taliyaha madaxweynaha xagga caqiidasha shareecada la taliyaha madaxweynaha xagga waxaas la taliyaha xagga dibadda la taliyaha arrimaha gudaha waxaasoo dhan aawe la taliyaalkii wallaahi waa laisweydiinayaa haddaad xusuusin weydaan haddaad xusuusin weydaan madaxweynaha ama haddaad xusuusin weydaan nafsadiina ama aad xusuusin weydaan dadka aad la joogtaan wallaahi waa laisweydiinayaa maalinka qiyaamaha sidaa adduun weligeed loo joogi maayo ayib kaa wuxuu ahaa cumar ibni cabdilcaziiz maalin ayaa waxaa u yimid isagoo gurigiisa jooga u soo martiyey axad duyuuf nin marti baa u yimid dayf baa u yimid siraajkii ama faynuustii ayaa ka dentay faynuustii baa dentay ay ku sheekaysanayeen faynuustu marka waa faynuustii baytulmaalka weeyaan waxa ay ku sheekaysanayaanna waxa weeyaan waa arrimihii muslimiinta laga sheekaysanayaa waxa wacay cumar ma rabo saacad ama daqiiqad inuu isticmaalo xoolaha muslimiinta nalalka muslimiinta zaydka iyo gaaska muslimiinta ma doonayo inuu isticmaalo muxuu doonayaa tiisa marka ay gaadho tiisa inuu isticmaalo muslimiinta waxooda inuu xoolaha muslimiinta inuu ugu qabto danaha muslimiinta fainuustii baa marka yaro dentay khaadimkii waa jiifaa waa habeen markaasaa wuxuu arkay dayfkiiba wuxuu dareemay dee khaadimkiina waa jiifaa eh, amiirkiina waa kan xoogo wuxuu is yiri marka yaa daaraayo fainuustii eh, cumar aya eh, amiir almu'miniin khaadimka maad kicisid markaasaa wuxuu yidhi abadan ma kicinaayi daa ha raaxayste waa amiirkii weeyaan waa amiiru lmuslimiin ma doonaayo inuu kiciyo khaadimkiisii markaasaa wuxuu yidhi wallaahi inaanan isugu daraynin laba shaqo shaqadii maalinkii uu khidmaynaayey iyo middii habeenkii wallaahi inaanan isugu daraynin haah maalinkii buu shaqaynaayey waa inuu nastaa habeenkii oo habeenkii haddii loo baahda ka waran ciddii u baahata iyadaa shaqaysanaysa laakiin isaga maadaama berri haddana uu soo kacayo maantana uu shaqaynayey dee waa inuu nastaa waa bani aadam qalbi waxaa ku yaalla beer baa ku yaalla wuu daalayaa xubnuu leeyahay xididuu leeyahay sida aan raaxo ugu baahannahay ayuu ugu baahan yahay allahu akbar waa siyaasadda maanta reer galbeedka ay qaateen laakiin muslimiinteennu ay diideen inay qaataan weeyaan ay muslimiintii diideen reer galbeedku waa kaasaa xataa waxa weeyaan waa la baarayaa qofka waxaa la daba dhigayaa booliis bal inuu shaqaynayo twenty four hours in kale maxaa la rabaa inuu gelin siddeed saac inuu shaqeeyo inta kale inuu nasto laakiin dadkii baa waxay rabaan inay shaqeeyaan siddeed saac inay maalinkii oo dhan shaqeeyaan habeenkiina shaqo kale oo dheeraada ay qaataan laakiin waxa weeyaan shuruucda reer galbeedka sidaas ma ogola waa sidii muslimiintu weeyaan maxaa waxay nafsada raaxay u baahnaanaysaa teeda kale labada shaqay aa qabanaysidna waxa weeyaan dee dad baa u baahan shaqadaas kale si shaqo yaraantii loo yareeyo qofka walaalka u dhaaf habeenkii isaga ha shaqeeye laakiin anaa wada qabanaya ceelka anaa qodaaya anaa dhaaminaya xoolaha raacaya wixii oo dhan oo maxaa rabtaa waxa weeyaan inaan lacag helaan doonaya war ee nafsadaada u tartiibi waktigana sii dadka kale ee maaragta iyagana janisi iyagana ha shaqaystaane waa ka cumar wuxuu leeyahay wallahi inaanan isugu daraynin laba shaqo shaqadii maalinkii iyo shaqadii habeenkii oo maxaa maxaa rabtaa marka kee anaa soo daaraye maya maya maya muruu'ada iyo sharafku kuma jiro qofku in uu adeegsado martidiisii ninkii usii martiyey inuu adeegsado abadan eyaa soo daaraaya anaa soo daaraaya aniga cumar ah anaa soo daaraaya waa dhowr iyo soddon jir marka iyada ah waa lix iyo soddon toddoba iyo soddon buu jiraa marka iyada ah anaa soo daaraaya allah amiirkaa faynuustii tirtiraaya khaadimkiina waa jiifaa isagaa saliiddii bedelaya amiirkiina khaadimkiina waa jiifaa amiirkiibaa daaraaya oo tarqii daaraaya oo uqiiqii ku baxaya oo gacmaha ka wasakhoobaya khaadimkiina waa jiifaa oo sidaa maxaa u yeelaysaa waxaan u yeelayaa ha raaxaysta ha raaxaysto allah khaad ninkaa isaga amiirka waxaas wuxuu u qabanayo wuxuu u yaqaanaa oo qalbigiis aanan ka go'aynin waalraaximuuna yarxamuhum araxmaan waalraaximuun yarxamuhum araxmaan alla madaxdeenu may bartaan alla tujaarteennu taa may bartaan dadkeenaan ganacsatada ah may bartaan dadkan maaragta lacagta lehee shaqaalaha qabsanaya yah oo maaragtaayey sida addoomihii ugu shaqaysanaya dadka arrinkaa may bartaan waalraaximuuna yarxamuhum araxmaan ama irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi asamaa allahu akbar allahu akbar annaga shaqaalaheena maxaan samaynaa gabadha noo shaqaynaysaa waa marka hore dhar qurux badan ma xiran karta naa waxaad xiran tahay waa maxay ma aroos baad u socotaa naa soo shaqayn maysid bixi dharkan shaqaalihii dhar wasaq badan daa'iman waa la garanaa qofka shaqaalaha waa ka liitaa qofka kale maxaa ka liiday maxaa ka liiday soo isku nafsad ma aha soo dadku xaawi aadan kama ayn imaanin maxaa yani qofkan uu shaqaysanaya qofkanoo labaduba waa isu baahan yihiin haddaanay gabadhan u baahnayn shaqaale ma ayan kaysateen shaqaalahan haddaanu reerkan u baahnayn ma yimaadeen waa laba ruuxo isu baahan labada dhinacba baahidu waa jirtaa maxaa laysu xaqirayaa maxaa laysu hoysiina xaggeen seexinaa shaqaalaheenna annaga jikadaa la seexiyaa ama qol xun oo ur badan qolka bakhaarka ah ee raashinku aan dhigana ayaa derin yar loo dhigaa joodari lama siiya halkaasaa qofka shaqaalaha noo seexdaa anigu kenyaan ogahay nairobi sidaa weeyaan shaqaalaha ama inuu bakhaarka dhex seexdo gabadhu ay seexato shaqaalaha ah ama in ay jikada seexato taa weeyaan qolka gabdhuhu jiifaan ma la seexinayo qolka fadhiga lama seexinayo halka maaragta reerku jiifaan lama seexinayo qol dhurwaabaa halkaa laga siinaya iyagii eeyaha iyo anyuuraha bisaduhu waa isku mid waaraaximuuna yarxamuhum araxmaan wraaximuuna yarxamuhu raxmaan rasuulku wuxuu noo dardaarmay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhim in aan dharka aan xiranno aan u xirna dadka shaqaalaha ah in cunnada aan cunno aan wax ka siino oo aynala cunaan cunno kale aysan cunin ama haraagi iyo hambada aan loo reebin taasuu noogu dardaarmaya islaamkeennana taasuuna faraaya walaalayaal cumar arrinkaasuu ogaa waa kana akhlaaqdiisii dhaqankiisa fiiri haddii aynu qaadan lahayn dadkaynu qaadan lahaayeen waxa weeyaan cuqdada xasadka iyo khilka waa naga wada bixi lahaa malaa'ig ayaynu wada noqon lahayn cumar caadadiisa iyo dhaqankiisa walaalayaal waxaa ka mid ahaa intii uu khilaafada haayey habeen walbaa oo soo galaa wuxuu la kulmi jiray inta aanu jiifanin dadka asxaabtiisa waa wanaagsan yaa asxaab u ahaa oo majaaliistiisa imaan jiray cumar ma dadka shucarada ah fanaaniinta heesta dadka gabayaaga ah dadka beenaalayaalka ah dadka maaragta been hawaaska ah miyaa imaan jiray abadan abadan maalinta ugu horreysay ee xukunka uu qabanayay ayaa wuxuu yidhi qofkii agteenna imaanaya waa in uu shuruud badan oo ku xiray baa jirtay oo uu leeyahay waa inuu xaqana xusuusiyaa waa inuu ilaahayna xusuusiyaa agteenna waa inaanu wax ku xamanin shuruud fara badan oo noocaasaa jirtay sidaasaa lagula saxiixday caqdiga cumar ibn cumar ibni cabdilcaziiz waxaa habeen walba uu la kulmi jiray walaalayaal dadka fuqahada ah dadka saalixiinta ah dadka oo cudamada ah dadka ma aragtaayey zuhaadda ah dadka cubaadda ah ayaa habeen walba uu la kulmi jiray markaasaa maxaa laga sheekaysanayaa zuhaadda iyo cubaadda iyo fuqahadda maxay ka sheekaysanayaan o aan aakhiro ahayn wax kale ma aha aakhira mawdkaa lasoo xusuusanaya xabaashaasaa laga sheekaysanayaa qubuurtaa laga sheekaysanayaa bacthigaa laga sheekaysanayaa xayaatulbarzakhay isaga sheekaynayaan mar allaaliyo markii laga sheekeeyo cumar af labadii dhawaaqi jiray waa habeen walbe wuu ooynayaa markaasaa wixii agagaarkiisa ahaa culimmadii oo dhan baa habeenkaas ooynaya akhiruu min dikri haadimi laddaat yaa waatuu leeyahay xabiibkeena salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi xusuusta oo isu dardaarmo is-xusuusiyo ka sheekaysta habeenkii adduunyo un haqufine ka sheekaysta mowdka ka sheekaysta waatuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam walaalayaal nin waayo hore garan jiray cumar ibni cabdilcaziiz inta aanu khaliifka noqonin oo uu dee taajirka ahaa ee uu fataalka ahaa ee uu ma maaragtaa dee boqorka ahaaye waaliga madiiniye dhinaca ka ahaaye maaragtaaye nin dee waagu ladnaa cumar ee uu xariiftimi jiray ee uu islabisan jiray ee uu yaa ayaa u yimid intii xukunka uu qabtay dabadeed wakhti hore ugu dambaysay hadduu u yimid wuu la yaabay aad buu ula yaabay cumar wuxuu arkay ninkii oo la yaaban oo dhahaya cumar oo maxaa sidan kuu galay cumaroo intuu caatoobay waa nin caddas un cunaye nin welwelsanoo habeen walba murgaaya habeenkiina ooynaaya maalinkiina arrimaha dadka u taagan weeye waa nin culays uu saaran yahay laakiin dadku ma ogsoonaa cumarow maxaa sidan kuu galay waad caatowday midabkaagii caddaa waa isbeddelay waad madoobaatay indhahaygii god bay galeen cumarow aad iyo aad baad caato u noqotay maxaa kugu dhacay cumar gurigaagii aaway maxaa xaaladaada sidaan u bedelay cumarow amiirulmu'miniin baa tahay cumar wuu fiiriyey wuu dhegaystay markaasaa wuxuu yidhi ma dhammaysay haa wallaahi arrinkayga umbaad la yaaban tahay laakiin haddaad i arki lahayd saddex cisho dabadeed marka lay aaso xabaasha lay geliyo saddex cisho dabadeed haddaad i arki lahayd waad yaabkaagu intaa wuu ka badnaan lahaa oo waxaad arki lahayd indhahaygiioo intay dhacaankii ka dhammaaday oo burtaa yar ay ku soo dhacday halkaa dhabannada ah oo god weyn uu ka qodan yahay goobtii ishu sankaygii oo ay ka buuxsameen dirxi iyo duud iyo maaragtaayey eh, xasharaad ay ka buuxsameen ayaad arki lahayd markaasuu sifaynayaa jirkiisii buu halhal u sifaynayaa ilaa uu ooyo ooyo cumar oo ninkii saaxiibkii ahaa ee martida ahaana uu ka ooyo sidaasuu daa'iman u xusuusin jiray uu u dareensiin jiray aakhiro iyo xabaal inay xisaab in ay dambayso walaalayaal anna waxaan idiin dardaarmayaa daa'iman asxaab baa tihiine dadka saaxiibadiin adduunyo ayaa laga sheekaysanine aakhira ha xusuusiyo qabri ha laisxusuusiyo ha laisxusuusiyo dad meel ku qoslaaya oo maaragtaayey laqwi iyo balaayo ku haya haddaad aragtaan idinkoo si aan ad adkeen oo qiimi badan oo xikmad ku jirta ula sheekaysta xusuusiya xusuusiya aakhira aakhiraha xusuusiyo waa halka noo dambaysaa waa halka laynoo sameeyey waa halka qof walba uu tegi doone aakhiro waa in laisxusuusiyaa iyo qabrigii iyo yar walaalayaal eh, <clears throat> maalin maalmaha ka mid a ah sidoo kale ayaa waxaa habeen habeen habeenada ka mid ah ayaa cumar wuu soo kacay sariirtii buu qaban waayey raximahullah wuu tukaday markaasuu qur'aan akhris bilaabay wuu ooyey cumar aayad qiimi badan oo uu maray ayuu aad iyo aad ula ooyey markuu ooyey qaylidiisii kor ayay u kacday xaaskiisii baa dareentay way jiifi weyday faatima raximahullah raximahallah markaasay soo kacday way la ooysay iyagii labadoodii ooynaaya oohintoodii waxaa la jiifi waayey ciyaalkiisii gabdhihiisii iyo wiilashii markaasay soo kaceen hooyo aabbo ooynaya maxay ku ooynayaan lama yaqaano halkaasay iyagana iska ooyeen oohintoodii ayaa waxaa maqlay deriskii ku dhowaa ilaa guryaha daarahaas ma aha kala xerxeranan waxba laga maqlaynin waa carshaan iyo buulal yar weeyaan oo isu dhow dhow oo aan deyr lahayn daraskii baa maqlay oohintii waa habeen looma iman karo wareerka miyaa laga dhintay waa maxay oohinta waa usrada ama caa'ilada kaamilkeed giddigeed baa wada ooyeysa waaga markuu beryaa loo soo kala cararay jihooyinkii baa looga yimid war khayr sheegay maxaa idinku dhacay maxaad la ooyeyseen xalay maxaa cumar muxuu leeyahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar wuxuu yihi xalay waxaan maray buu yidhi keligay anigoo ah oo tukanaya waxaan dul maray aayad dhahaysa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir aayaddii baa itaabatay aakhiro labada un weeyaan walaalayaale ha la ogaado waa fariiq un cadaabka galaya iyo fariiq jannada galaya wax u dhexeeyaa ma leh qof meel dhex fariisanaya ma leh imaa in jannadii la duurduurto oo korkaa loo kaco imaa in dhulkaa la galo oo naar tahay cadaabka walciyaadu billaah weeyaan dadkii lagu shalwiyo waxaan marka isweydiiyey buu yidhi oo aan nafsadaydii su'aalay aakhira haddii aan tago fariiqeen noqon doonaa ma jannada lay geyn doonaa laygu bishaarayn doonaa mise naartaa laysiin doonaa walciyaadu billaah waan ooyey markaan garan waayey xaaladaydu sida ay aakhiro noqon doonto allah dadkii ay qalbiga uga taagnayd aakhiro acmaasha wanaagsan samaynayey oo muslimiintaas u dadaalayay arrimahoodii iyo ma aragtaa hamigoodu ahaa sidaasay u baqaayaan habeenkii oo dhanna soo jeeda oo tukanayay sidaasay u baqaayaan aawe annaga xaalkeennu waa sidee walaalayaal xaalkeennu waa sidee maxaan u baqi la'nahay annagoo aanan tukanin iska dhaaf sunnay sunno salaadihii faradka ah uu naga tegaayo ama masaajidba aynaan aqoonin oo salaad jameecaba aynaan aqoonin qur-aan akhris iska dhaaf beri waalideen iska dhaaf soon iska dhaaf oo ma maaragta xumaanoo dhan adduunka ka badinnay maxaan u ooyi la'nahay qalbigeennu muxuu u qoyi la'yahay cabsidaa cumar haysaa cumarkaa shariifka ah yaa cabsida haysaa annaga maxaynoo noo qaban la'dahay ilaahay ha inagu irsaaqo cabsi walaalayaal ilaahay ha irsaaqo walaalayaal eh, maalin sidoo kale haddana eh, waxa u yimid waali baa u yimid cumar wuxuu kala gooyey eh, oo uu kala tayday jeebkii reer bani umaya ee u furnaa waa sidaan xalay soo sheegnay ee u furnaa baytulmaalka u furnaa xoolaha dawladda jeebkoodu halkaasuu ku furnaa cidday doonaan oo qaraabadoodaana way siinaayaan sida ay doonaan bay u siinaayaan cidday doonaanna hadiyad bay uga geynayaanoo way u hadiyeynayaan iyagaa siday doonaan u tasarufi jiray xoolaha intay doonaanna way ka qaadan jireen gurigay doonaanna way ka degi jireen beertay doonaanna way ka tacban jireen waxa weeyaan waa iyagaa ku tasarufi jiray jeebkoodaa ku furnaa jeebka dowladda laakiin wuu kala gooyey cumar ilaa iimaantana lama hayo ilaa iimaanta lama hayo qof siyaasaddaa yaqaana markaasaa la leeyahay cumar baa siyaasad xumaa cumar siyaasad maanu aqoonin wadaad suufiya wuxuu ahaa zaahid caabid iska ah wuxuu sameeyey waa kanaay dhegayso waxaa u yimid waali ayaa u yimid waali sida kale kii masar haystay kii yemen haystay kii ciraaq haystay waali baa soo booqday waaligii wuu la yaabay cumar ee xaalkiisa waa awal mara uu imanayo wuxuu arkay cumar oo buul yar degan oo aan qasrigii i deganayn kow wuxuu arkay de cumaroo derin isaga fadhiyoon kuraastii xariirta ee dahabka ifidada aan ku fadhiyin ee isbuunyada wuxuu arkay cumar oo aan nalal waaweyn u shidnayn oo ma aragtaa faynuusta yar ee liifadda yar leaynu isticmaali jirin oo kale u shidan wuu la yaabay cumaroo dhulka fadhiya marka cumar baa su-aashii bilaabay cumar ninkii buu weydiiyey waaligii ka waran xaalkii muslimiinta halkaa ka waran xaalkoodii ka waran eh, jihaadkoodii ka waran noloshooda ka waran caafimaadkooda ka waran diinta cibaadadii ka waran waa sidee dadkii markii uu su-aalihii dhammeeyey oo uu waaligiina ka wada jawaabay ayaa waaligii oo yaaban oo xaalka cumar la yaaban buu wuxuu yidhi yaa amiirulmuminiin yaa amiira almu'miniin hadda anigaa raba inaan wax ku weydiiyo maxaad i weydiinaysaa ma xaalka muslimiinta halkan mise xaalkayga wuxuu yidhi maya xaaladaada khaaskaan rabaa inaan ku weydiiyo oo kula yaabanahay isug buu yidhi waa ogolahay aad i weydiiside isug faynuustii buu u kacay wuu qaaday wuu demiyey faynastii buu demiyey wuxuu yidhi iweydii hadda wuxuu yidhi oo maxaad u demisay faynuusta aynu isku aragne wuxuu yidhi hadday waxaa faynuusta noogu shidnayd waa xaalka muslimiinta faynuusta marka hore waa tii eh, baytulmaalka eh, waxaan ku weydiinayey ee eh, aynoogu shidneed ee aynu isticmaalaynayna waa xaalka muslimiintaan kaa wareysanayey amaa hadda xaalkayga hoos ahaaneed baad iweydiinaysaa xaq uma lihi inaan xoolaha dowladda isticmaalo allahu akbar allahu akbar allahu akbar ka warran marka haddaan gaariga dowladda iyo qoriga dowladda haddaan intaan qaado aan maaragtaaye ku soo ugaar doonto aan sagaare iyo kusoo dishay bal ka warran haddaan sagaaro reerkayga ugu doonto ka warran haye xaaskayga iyo ciyaalkayga waxay rabaan inay dalxiis aadaan haddaan jeeg u qoro ka waran aan dhahaa wasiirka maaliyadda intaan u qoro aan dhahaa maaragtaaye eh, gabadhaa kuu imaan doontee waa inaa intaasoo lacaga siisaa gaari shidaal ugu shubtaa oo maaragtaaye yaa halkaa iyo ha ku qabatee bal ka warrama bal ka warramo walaalayaal yacni <laughs> waad iska garanaysaan idinku wax maanta madaxdeenu samaysee bal waxaan rabaa oo qura inaad isbarbar dhigtaan xaalka ummaddeenna madaxdeenna iyo xaalkan cumar ibni cabdilcaziiz wuxuu yidhi xaq umalihi in aan isticmaalo faynuusta umalihi xaq allahu akbar allahu akbar allahu akbar laakiin maantuu hayaa waraca iyo xalaalmeerashada meerashada zuhdiga maantuu sidaan rajaynaya uu durduuranayaa jannatulfirdows waa meesha giddigeennana aynu rabno camalkeediina aynan haynin weeyaan raalliga ahaada waxaan ka soo tegay markii uu kafaynuusta uu samaynayey faynusti markii khaadimkiisii yani qisadii hore dhammaystirkeediibaa qisada qisa ii dhiibaysay raalli iga ahaada markii ninkii uu u yimid martida ahaa ee uu yidhi khaadimka kici ee uu yidhi maya khaadimka ku shaqaysan maayo laba shaqana isugu dari maayo maalinkii inuu shaqeeyo habeenkiina ee uu yidhi martidana maaragtaa sharaf maaha in martida aan adeegsanno ayaa isagii baa kacay cumar ibni cabdilcaziiz waa qisadii hore ogaada dhammaystirkeedii wuu kacay isagii baa soo tirtiray saliiddii soo bedelay liifadii ka bedelay soo daaray soo celiyey markuu soo celinayeyna isagoo qoslaaya ayuu yimid markaasaa wuxuu yidhi qumtu qumtu wa ana cumar ibna cabdilcaziiz wa jalastu wa ana cumar ibna cabdilcaziiz sow ma aragtid markaan kacayay cumar baan ahaa waan soo shaqaystay faynuusi baan noo soo daaray haddana waxaan soo fariistay anigoo cumar ah anoo amiirkii ah ma waxba iga dhacay waxba igama dhicin allah allah walaa tamshi fi lardi maraxa inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula allahu akbar allahu akbar wallahi takabur iyo inaan maaragtaa abadan abadan markii uu tegayeyna amiir buu ahaa fenuusta uu soo shidayey markuu soo noqdayna waa isla amiirkiisii wax ka dhacay iyo wax ka go'ay iyo wax ka bedelmay iyo wax maaragtaa ma laha waa kaa bal fiiri keliya sharaf qofkii caqli dareemi karaayo sharaf iyo qiimi baa usii kordhay maxaa wacay dayfkiisiibuu usoo khidmeeyey nafsadiisuu ku kalsoon yahay waa nin isaga isku kalsoon weeyaan waa nin khaadimkiisa ixtiraamaayo amiir khaadimkiisa ixtiraamaayo waay siduu rasuulkaba khudamada iyo cumar ibn khadaabba khudamada ay u maaragtaaye ay u e, ixtiraami jireen ixtiraam baa la rabaa qofka weyn waa inuu qofka yar ixtiraamaa amiirku waa inuu khaadimka ixtiraamaa sidaasaa la doonayaa markaasay iyagana ku qiimaynayaan markaasay ku qadarinayaan markaasay ku sharfaayaan walaalayaal eh, qisada waxaan u malaynaya waa noo gebagebe sidai xalin inaan ugu sii daaha ma rabi eh, maalin baa waxaa yimid waxaa yimid kharaaj baa yimid kharaaj yani waxaa yimid eh, tufaax baa soo go'ay tufaaxi markuu soo go'ay muslimiinta in loo qaybiyo la doonayo baytulmaalkii lagu soo ururiyey ka hor intaan la qaybinin oo laysu diyaarinayo dadkii lasoo ururinayo wiil yar oo uu dhalay amiirka ayaa tufaaxii u dhuuntay hal xab ka soo qaatay waa la arkaya waardiyaalku waa arkayaan laakiin uu amiirulmu'miniin wiilkiisii ma og tahay waa reer bani umaya waxba lama dhahaya hal xab waxba dadku uma arkaan laakiin halkaasaa waxaa fadhiya cumar ibni cabdilcaziiz zaahidka caabidka waraca ah ayaa fadhiya wuu og yahay kuwan way fududaysteen waardiyaalka ah xabadka iska dhaaf wiil yare kulley waa ha qaatee laakiin isaga arrinka waa la weyn yahay waxay la noqotay wiilkiisii oo wuxuu arkay ku sii dhacaya jahannamo sii galaaya wuu fadhin kari waaye cumar ibni cabdilcaziiz wiilka tufaaxii buu intuu qaaday afku wuu goostay hal mar ayuu cantoogay ma aanu laqin cumar wuxuu arkay wiilkiisii oo dab afka sii gashanaya ayuu sawirtay wuu soo booday mar qura wiilkiibuu intuu qabtay qoortuu gacanta intuu afka ka geliyey uu ka soo bixiyey tufaaxiina wuu ka qaaday wiilka yaraa wuu naxay ma aanu filaynin aabbihii in yacni sida uu yeelayo maxaa shaqaalihii baa u oggolaaday shaqaaluhu waa dad faqiihiina maaha wiilkii yaraabaa ooyey markiiba wuu cararay hooyadiibuu gurigeedii tegey faaduma aabbee runtii u naxday hadhow markii xoolihii la qaybiyey muslimiintii loo qaybiyey oo uu dhammeeyey oo gurigii intuu dhaqay uu laba ragcada ku tukaday isagoo ilaahay u mahad celinaya ayuu gurigiisii tegey gurigii markuu tegey ayaa faadumaa xoogaha odaygii la hadashay waxay tidhi laqad abkayta alghulaama yaa cumar laqad abkayt abkayta waladaka cala tufaax ha cunuga ma tufaax yar baad uga ohisiinaysaa cumarow hal tufaaxa maxaa ka micno ah xaq miyaynaan u lahayn allaahu akbar allaahu akbar yaa xaq miyaynaan u lahayn annaga soo muslimiinta ka mid maahin maxaad sidaa noogu adkaynaysaa cumarow nolosha laakiin cumar wax ka weyn buu arkaa xoolaha waxa weeyaan wiilku wuxuu soo qaatay faqiih weeyaan cumar gabadhu ma ogsoono marka iyada arrinkaa waxa weeyaan xoolihii oo aan la qaybinin xoolihii oo aan la qaybinin oo qof walba waxa ku soo aadaya aan la aqoonin buu cunugii qayb ka qaatay qaybtan uu qaatay ma qaybtiisiiba ma qaybtii walaalkiiba ma qaybtii dad shacabka yaa yaqaana waa mamnuuc xaaraam weeyaan xoolaha marka la keeno lasoo ururiyo iyadoo aan dadkii loo qaybinin in la kala qaato ama qayb lasoo reebta xaaraam weeyaan waad garanaysaan aan idin xusuusiya in yar raallina ahaada aan soo dhex geliyo xadiiskii rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhim ninkii jihaad baa rasuulka hadda ka hor jihaad aaday saxaabadiya jihaad waxbaa lasoo khaniimaystay markii lasoo khaniimaystay baa xoolihii lasoo halay lasoo helay ayaa mindiil ama cimaamad yar iyadoo aan xoolihii la qaybinin xoolaha muslimiintaa soo helay khaniimadii weeyaan weli dadkii looma qaybinin oo madiine laguma soo laabanin nin dadkii jihaadiyey ka mid ah ayaa wuxuu qarsaday cimaamad yar buu qarsaday dhaawacna wuu ahaa dhaawac buu ahaa cimaamaddii buu qarsaday cimaamaddii markuu qarsaday saxaabadu ma oga ninkiibaa geeriyoonaya marka alaali markuu dhintay saxaabadii way farxeenoo de waa ninkii jihaadkaa jihaad buu ku dhintay oo dhaawici buu u dhintay markaasaa waxay dhaheen hanii'an lahu biljanna jannadii ninkaas waa hambaliyo ninkaa jannadii waa reer jannaad waa reer jannaad rasuulkaa markiiba kusoo degdego wuxuu yidhi kallaa janno uu uriyey iska dhaafi waxaan arkaa waxaan arkaa isagoo lagu gubaayo ku dhex jira carunkii iyo ma aragtaayey saciirkii jahanname isagoo ku dhex jiroo la holcinayaan arkaa oo maxaa dhacay mindiil uu qaatay ayaa inta loo xiray ayaa lagu gubaayaa marna wuxuu leeyahay mindiil kii uu qaatay baa madax inta loogu xiray yacni cimaamadii madax loogu duubay madaxiisoo karkaraayaan arkaa oo jahannamo ka dhex karkaraaya muxuu qaatay xoolihii oo aan la qaybinin buu qayb ka qaatay hay cumar taasuu garanaya nin faqiiha waay ah. waa nin kusoo barbaaray madiinata rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam culimmadeenii way akhrinayaan madaxdiinii way akhrinayaan way yaqaanaan axaadiistaas oo dhan aye haddana waxaa laga yaabaa oo shacabka inta badan ay ka shakisan yihiin ay ka shakisan yihiin xoolaha faraha badane un la keenaya ee dadku ay soo ururinayaan dowladaha soo ururinayaan ninkeena madaxdaa markuu dibadda aado xoolahaas ayaa shacabkii qaar waxay ka shakisan yihiin sidii xoolaha loo soo dhiibay inaan shacabkii loo soo gaarsiinaynin oo ma aragtaa hay-addii soo dhiibtay ay bar la soo harayso ninkii loo soo dhiibay uu bar lasii harayo ninkii madaxweynuhu u wakiishay uu bar la harayo ninkii kale loo soo wakiishay bar la harayo oo shacabkiiba ma aragtaa waxaan waxba ahayn afka un subag loo marinayo laakiin xadiiskaasaa xusuusinayaa sheekadana xusuusinaya qisadan cajiibka ah cumar xaaskiisii waxay ku tiri laqad abkayta alghulaama yaa cumar abkayta waladak abkayta waladaka cala tufaax ma tufaax yar oo uu soo qaatay oo aan ka qatanin aan u baahannahay oo uu afka gashtay baad ka soo bixisay miyaa maanta waad ka ooheysiisay miyaa wiilka tufaax baad uga ooheysiisay wuxuu yidhi wallaahi cumar dhegaysta hadalkiisa qof walbo i maqlaaya oo yaqaano qof madaxana ha i dhegaystooo ha maqlo hana xusuusiyo ajir buu ka helayaaye lacalla allaha inuu ilaahay xaalkeena uu xaalkan ka wanaajiyo ayaa laga yaabaay wallaahi yaa faatima fakaannii wa ana anzacu tufaax anzacu qalbii min jawfii wallaahi faadumoy waxaabaad mooddaa markaan ka soo siibayey tufaaxa afkiisa aan ka soo bixinayey waxaabad mooddaaba anigoo qalbigayga ka soo saaraaya uurkayga ila ahayd aad baan u xanuunsanayey macnaha aad baan u xanuunsanayey faadumoy kuma faraxsanayn laakin laakinii haada ahwanu calaya min mucaalajati annaari yowma alqiyaama laakiin in tufaaxas la iisoo istaajiye aakhiro oo la ihuriyo yaa arrinkaana iiga fudud inaan wiilkayga ka soo bixiyo afkiisa tufaaxa oo aan ku celiyo baytilmaalka iiga fudud intii aniga aakhira lay gubi lahaa oo jahannamo lay gelin lahaa waa nin tallaabadu qaadayaba iska eegaya war arrinkan ma jahanamuu ku geynaya mise ya waa sidee arrinkan ma ilaahay baa kugu caroonaya arrin qofuu xaalkiisu sidaa yahay aan afkiisa hadal ka soo bixinaynin ilaa uu kitaabka iyo sunnada u bandhigo oo uu yidhaahdo ilaahay raallima ka yahay hadalkan yaa ilaa uu yidhaahdo qof aanan hadlaynin aan ficil samaynaynin ilaa uu yidhaahdo ficilkaygu ilaahay raalli ma ka yahay mise kama aha yaa qof dhahaya yacnii see buusan ilaahay ula jirayn uusan u garab qabanaynin cumar dadka jacaylkay jeclaadeen beenbeen kuma ayan jeclaanin waa cadligaas iyo cabsidaas iyo zuhdigaas iyo xoolahoodii oo uu u badbaadiyey weeyaan oo uu ka dherjiyey haddana walaalayaal gabar baa meel fog uga timid hadda ka hor raalliniga ahaada qisada hadda idinku dheeraatay laakiin waxa weeyaan waa inaan idin dhammeeyaa maalin baa meel fog bay uga timid baadii aad u fog waxay maqashay oo ay aragtay dadkii magaalada ka imanayey oo aad u dhergan dadkii oo wax la siinayo cumaroo dadkii dherjinayo raximahullah ayay maqashay way u baahnayd xoolana way haysatay laakiin bal wax ka badan inay hesho way soo waraysatay say u soo haybaysanaysay bay u timid shaam waxay tidhi itusa cumar gurigiisaan doonayaa i halkuu fadhiyo cumar qasri weyn ma fadhiyo cumar aqal yar oo cariishu isaga jira oo dhooba ah oo marna jeexjeexma marna roobka soo daaya ayuu amiirku seexdaa gurigii baa la geeyey waa kaasaa la yidhi amiirka gurigiisu dadkii marku waa sugayaan bal in wax lasoo siiya iyo in kale gurigiibay u gashay xoogahaa kadibba si dhaqsale way ku soo laabatay iyadoon waxba wadanin waa la weydiiyey ka waran imisuu ku soo siiyey waxma ku soo siiyey imisa markaasay waxay tiri waxba ima aanu soo siinin lima wuxuu ku soo siin waayey wuxuu yidhi mabu wey waxay tiri maba weydiisaninba anaanan weydiisanin afkaba uma aanan furin lima maxaad weydiisan weyda so umaadan gelin so su'aal maadan wadanin soo wax maadan doonaynin maxaad u weydiisan weyday markaasaa waxay tiri nadartu ilaa xaalihii fastaxyaytu min nafsii markaan meesha tegey oo aan salaamay ayaan hareeraha fiirfiiriyey waxaan arkay bay tiri xaalkiisu sida uu yahay amiirku amiirku inuu faqiir yahay ayaan arkay inuu anigiiba iga sii daran yahay ayaan arkay gacantiisu inay maran tahay gurigiisaan ka dareemay maxaan weydiistaa markaasaan xishooday bay tiri anaa xishooday nafsadaydiibaaba xishootay waan iska soo laabtay bay tiri waan iska soo laabtay allahu akbar cumar waa kaasaa waa amiiru lmu'miniin waa kaasaa waa kaasaa waa kaasaa waxaan idin leeyahay waxaan idin leeyahay dadka madaxda noo ah ama madaxda soomaaliyeed haddaad qaraabo ku leedihiin dadka i dhegaysanayo haddaad qaraabo ku leedihiin waxba ha ka doonanina guryahoodana ha gelina inaad salaani u tagtaan maahane ama inaad wax ilaahay xusuusisaan maahane inaad aakhiro ugu intifaacdaan maahane idinkoo adduunyo ka raadinaya madaxdeena guryahooda ha tegina hana gelina maxaa wacay waxay idin soo siinayaan haddayba idin soo siiyaan waa xoolihii shacabka uu ka qatanaa weeyaan waxa weeyaan calooshi iyo urka unbay idinkaga soo buuxinayaan cadaab iyo naar unbay idinku gelinayaane ha tegina hana weydiisanina hana u dhowaanina waxaad ugu dhowaataan ha noqdo waa madaxdeenii waa madaxdeenii salaanta waa isku leenahay waxqabad waa isku leenahay wacyi iyo waxgelin iyo waa isku leenahay waxtar weynu isku leenahay dhankaas mahana inaan xaabo adduunye u raadsanno marnaba waxa weeyaan qalbigeena hana gelina hana u tegina wallaahi dardaarankaas wallaahi waxa weeyaan waad ku badbaadaysaan wallaahi waad ku badbaadaysaan aad baad ugu badbaadaysaan haddaad u tegaysaan ilaahay xusuusiya ilaahay xusuusiya qabri xusuusiya eh, dadka inay wax u qabtaan xusuusiya tan in laga tegayo kursigan aan lagu fadhiyeynin eh, xusuusiya hortood in kuraasta lagu soo fariistay in maaragta madax badan ay soo martay ilaa iyo qaaruun in kursi lagu soo fariisanayey fircoon xusuusiya kursigii uu ku fadhiyey iyo akhiiran halkii u dambaysay xusuusiya xoolihii qaaruun xusuusiya iyo halka u dambaysay dhul hoostii inay noqdeen xusuusiya caad iyo thamuud qolooyinkii waaweynaa ee iyagoo kale aan hore loo uumin xusuusiya iyo halka u dambaysay xusuusiya taas weeyaan midda aad wax ugu taraysaan madaxdeenna walaalayaal cumar cumar maalin maalmaha ka mid ah madaxdiisa iyo dadka uu wakiishay iyo wulaaddiisa aad buu ugu ad adkaan jiray wuuna daba raacraaci jiray oo muraaqibiin ayuu maaragtaa daba dhigay wuu ilaalin jiray ma oggolaan jiraan habeenkii inay seexdaan habeenkii oo dhan inay shaqeeyaan ayuu aad iyo aad ugu dadaali jiray wax walba ummadda ay u qabanayaan iyo lacag walboo loo dhiibay inay sidii la rabay ay u bixiyeen wuu raacraaci jiray taasna waa mas-uul xil saaran weeyaan ninka madaxweynaha ah inuu raacraaco shilin walba meeshii uu ku baxay waa inuu raacraacaa in wax laysu caddeeyaa waa asal ka mida usuusha diinteenna weeyaan oo xaq laysu caddeeyaa lacag anaa ninkan madax ka dhigtay maadaama uu madaxweyne madaxweynihii ayaa wuxuu magacaabay ra-iisul wasaare wuxuu magacaabay wasiiro kaloo isna sii magacaabay ra-iisul wasaaraha waa inuu ku kontarolaa wasaradiisa waxa ay ummadda u qabanayaan wasiir walba sida uu hawsha u maamulaya waa inuu ku kontarolaa taasna waxa weeyaan xaq lagu leeyahay weeyaan madaxweynahana waa inuu arrinka kor ka ilaaliyaa weeye waa kana cumar aad iyo aad buu u kontarooli jiray wulaadiisa maalin baa waxa u yimid waali ka mida wulaaddiisii markii u yimid muxuu ka calaacalayaa wuxuu ka calaacalayaa tuulu sahar ayuu ka calaacalayaa soo jeedka faraha badan waan daallay buu yidhi cumaro sidaan u soo jeednay ee xoogaha kontaroolka ma naga yaraysid aan raaxaysanne markaasaa cumar muxuu sameeyey wuxuu xusuusiyey ninkii waaliga ahaa ayaa wuxuu xusuusiyey bisahari ahli nnaari fi nnaar tuulu sahar wuxuu ka calacalayaa waa soo jeed dheer markaasaa wuxuu yidhi warsow ma ogid warsow ma ogid haddaadan sidan shacabkaagii ugu soo jeedin oo aadan wax ugu qabanin oo aadan arrimahoodii sidan aadan maaragtaayay indhuhu kuu dhicin warsow ma ogid maalinka qiyaama cadaab in la gelayo warsow ma ogid dadka ahlunaarka inaanay seexanin oo ay soo jeedayaan weligood oo ay cabaadayaan oo ay zaquumka cunayaan sow ma ogid dab lagu shiday so ma ogid sow ma ogid tee kuu fiican inaad ka seexatid arrimaha muslimiinta iyo in aad oo aad adduunkan seexatid iyo in aad ku soo jeedid aakhiro oo cadaab lagu geliyo tee doonaysaa tee kuu fudud waaligii markaasuu ooyey oohin wuu ku qancay inuu u soo jeeda arrimaha muslimiinta inuu u soo jeedo inuu muslimiinta caawiyo oo wax u qabto inuu in badan raaxado u daayo arrimaha muslimiinta si ay muslimiinta u raaxaystaan aad iyo aad buu ugu qancay sidaasuu daa'iman cumar u xusuusin jiray dadkiisa iyo maaragtaa wulaadiisa waana sida laga doonaya qof walba weeyaan wallahi cadaabka inaan la seexanin cadaabka inaanu maaragtaa jirin soo jeedna ma jiro jiifna ma jiro cabaad iyo calaacal iyo dab iyo naar waa lagu dhex gamaaraa wallahi ilaahay anaga badbaadiyo annaga iyo madaxdeenaba allah ka badbaadiyo walaalayaal cumar ibni cabdilcaziiz dharkiisii haddaan usoo laabanno dhar badan ma aanu qabin cumarkii eh, jaakadaha iyo cabaayadaha dibadda looga keeni jiray oo xariirta ahaa dahabka iyo fidada ahaa ee eh, weliba catarka baaldig inta la dhex geliyo markuu xidho waddada uu maro dadku ay dareemi jireen oo ay dhihi jireen halkaa cumar ayaa maraya carabta kasoo kankamaysa oo ka imanaysa keliya sida saxansaxada udgoon ee roobka maanta dharkii oo dhan waxa weeyaan waa la iibiyey baytulmaalkaa la geeyey shacabkiisii ayuu wada siiyey oo lagu quudiyey hooyooyinkii ciyaalkii baa loo qeybiyey waxaa ku soo haray laba maro qura ayaa ku soo haray waa thawb thawb weeyaan go'a kore iyo macawistaa hoose ayaa ku soo haray maalin baa waxaa u yimid nin oo aqrabadiisa ah qaraabadiisa ah markaasaa wuxuu ku yidhi wuxuu arkay cumaroo hal mara yacni dadku waa labalaba go ay wataan laakiin labadii go'e uu haystay mid baa maqan hal xab buu isku duuduubay oo madaxii ninjaha uu isaga duuduubay wuxuu yidhi cumar maxaad u duuduuban tahay aw go'aagii kale wuxuu yidhi waa la dhaqaayaa allah allah allah cumar ayaa laba go oo qiimahoodu waa imisa waa afar diinaar afar diinaar ayaa la gadaayaa go'iiba waa laba diinaar ka kalena waa laba diinaar cumar baa amiiruulmu'miniina waxaa korkiisa saaran go afar diinaar ah afar shilin ah ayaa kor saaran markaasaa mid la dhaqaayaa kii kale isku sii duduubayaa inta uu ka angegaya kaa kale allahu akbar allahu akbar baytulmaalka muxuu uga qaadan la'yahay maya ee eh, jeebkii u furnaa baytulmaalka jeebkii umaradee u furnaa halkaa isagaa xarimay isagaa gooyey waa sunna xasana ah weeyaan qudwa inuu noqdo doonayaa cumar mahmaa uu arradnaado ma doonaayo gabadhiisii baa soo ooysay oo u soo ooysoo ka calaacalaysa arrad aabbe dharkii baa naga jexjexmay dharkii baa naga dulduleela waanu arradannahay aabbe dhar baan rabaa inaad ii gaddid allahu akbar allahu akbar itaaliya loogama doonin wallaahi roma loogama doonin wallaahi inaan looga soo gadin jermal inaan looga doonin dubay iyo maaragta khaliijkana loogama doonin wallaahi loogama raadinin musaaxim buu u yeeray wuxuu yidhi musaaximow firaashkii naga dhammaaday aaw maladiisa ma taallaa firaashkii waa dhar horbaha looloo dhammaado meel lagu tuuray wuxuu yidhi suufkii soo qaad buu yidhi ee u samee gabadhayda dhar uga dhig gabadhii waa yaabti aabba xaalkeenu waa sidaa ku samruu yidhi aabba noloshaa fa inna waraa'anaa xisaabun casiir aabba isago ma ogid buu yidhi adduunkan waa laba beri waa laga tegayaa aabbo xisaab adag baa aabba naga dambaysa dadkii oo dhan baana soo wada eegaya ummad malaayiina ayaan aabba madax u nahay sow ma ogid aabba xisaab baa naga dambaysa aad u ad adag oo naloo weydiinayo shilin shilin naloo weydiinayo ilaahay hortii aabbisow ma ogid xisaab baa naga dambaysay sabra aabbo sidaa ku sabra oo jowdariyada iyo maqaaraha iska xirta aabbo waay aragtaan aniga hal go' baan xirnahay kii kale intuu ka angegayay aabbo reerku sidaa ayuu ahaa waa gurigii madaxtooyada weeyaan wax sidaa ma aragtaa dharka looga xiranaya allahu akbar allahu akbar idinkun isbarbar dhiga madaxweynaha iyo wasiirada iyo maahee shacabkeena caadiga ah iska ladan iyo qoyska amiirulmu'miniin bal isbarbardhiga keena ugu faqiirsan iyo bal isbarbardhiga walaalayaal walaalayaal maalin maalmaha ka mida ah rajaa rajaa ibni xaywa wasiirkiisii waa wasiiru dowlihii reer bani umaya waa nin faqiih ah oo taabici ah oo min ajillaa'i taabiciin ka mid ah ayaa wuxuu ka sheekaynayaa cumar ibni cabdilcasiis wuxuu leeyahay laba mawqif oo cumar aan ku arkay labadaa markaan xusuusto waan ooyaa aad baan u ooyaa illintayda ma kontarooli kari buu leeyahay marna waa cumar intuu waaliga ka ahaa madiine ee aanu madaxweyne noqonin amiir noqonin madiine iyo xijaaz marna waa intuu khaliifka noqday amiirulmu'miniinka uu noqday maalintii uu madiine madaxda ka ahaa ayaa wuxuu ii dirsaday dhar waa intuu fataalka ahaa ee uu sida zaa'idka u tasarufi jiray cumar allah u naxariistee ayaa wuxuu ii dirsaday dhar cabaayad dee dharkiisi carraday ka bateen laakiin dee nooc cusub baa la rabaa marba markaasuu yidhi dhar ii soo gatay dhar baan u keenay cabaayad weyn waan u keenay wuu fiirfiiriyey wuu la yaabay wuxuu yidhi imisaad ku soo gaday rajaa-ow wuxuu yidhi waxaan ku soo gaday shan boqol oo diinaar waa kumanaan maanta ogow waa kumanaan dollar oo maanta ah shan boqoloo diinaar baan ku soo gaday wuu yaabay isagoo aad u yasaaya oo aad u xaqiraaya wuxuu yidhi innahu la thawbun xasan lowlaa annahu rakhiis wallahi wuu iska fiicnaan lahaa quruxdiisa iyo dahabkee fidada yacni waxa ku xardhan waa maro fiican bay iska ahaan laheed haddaanu rakhiis ahaan lahayn bal fiiri rakiis haddaanu ahaan lahayn muxuu uga cararayaa oo u diidanya inuu u xirto cashan shan boqol oo diinaar baa lagu soo gaday rakiis waaye anoo cumar ah amiir dhan ah reer bani umaya ah miyaa xiranaya mara shan boqol oo diinaar lagu gaday u kaali buu yidhi haddana maaragtaa markii uu khaliifka noqday maalin baa wuxuu ii dirsaday haddana waxaa la joogaa waa shaam wuxuu u dirsaday mara buu yidhi iisoo gata waan u soo gaday waan u keenay imisuu yidhi imisaad ku soo gaday rajaa-o wuxuu yidhi waxaan ku soo gaday shan diinaar ama afar diinaar shan ama afar weeyaan ayaan ku soo gaday wuu yaabay cumar wuu naxay indhmuminiin wax sidaa u naxaya madaxuu gacmaha saartay wuxuu yidhi wallaahi innahu la thawbun xasan lowlaa annahu haalin wallaahi maradu way iska fiicnaan lahayd oo waa xeran kari lahaa laakiin wuxuu yidhi waa qaali weeyaan aad bay qaali u tahay shan diinaar shan diinaar waxawaan shan pound waay five pound <laughs> shan diinaar suu u xiranaya amiirulmuminiin aakhire in lay cadaabo miyaad doonaysaa isagoo aan amiiraheenna muxuu diidanaa inuu xirto shan boqol oo diinaar mara ah haddana wuxuu diidan yahay isagoo amiir ah shan diinaar ayuu diidan yahay maxaa wacay culays ayuu dareemayaa xaalkiisu wuu isbedelay cumar caadi ma aha xaalkiisu wuu isbedelay cumar ibni cabdilcaziiz raximahu llah allahu akbar allahu akbar cumar ibni cabdilcaziiz iyo reerkiisa seebay isku ahaayaan aan soo gebagabayay sheekada dhammaan mayso cumar inta naga soo gaartay waa wax yar inta ayn inta taariikhda aysan qorin ayaa ka badan oo ka badan oo ka badan cumar ibn cabdilcaziiz reerkiisa seebuu ku ahaa hadalkan waxaan u jeedinayaa oo aan u maaganahay waa dadka xaasaska leh dadka oo ilaahay kelimadiisii ku xalaashaday addoomaha ilaahay ee owlaadda leh ee reeraha leh xaas laba saddex ilaa iyo afar oo haddana aanan u kala aabayeelaynin xaaskooda aanan u cadaalad samaynaynin oo laga yaabay gabadha yar ee yaro qurxoon ee dhaylada ee ishayse ee hadda uu soo guursaday in uuba la joogo sanad iyo sanooyin oo gabdhihii ka horreeyey ee maaragta owlaadda u lahaa dayacaya kalmucallaqa oo aanan u tegaynin oo kis marka gacantiisa soo gasho inta badan un gabadhaa yar ku bixinaya oo kuwii hore ma aragtaaya halkaa shahooda ay iska iibsanayaan oo halkaa ay iska dawarsanayaan raggaas weeyaan ragga aanan u shaqaynaynin ilmahooda ragga aanan reerkooda u shaqaynaynin ragga aan gabadha gurigeeda ka shaqaynaynin wax qabanaynin ragga aan roogaga gacantooda ku dhaqaynin ragga aan jikada gelaynin taraqii dabka isku qabanaynin ragga aan biyaha soo kululaynaynin shaaha ilmaha u karinaynin ragga gabadha uurka leh ee xaamilada ah ee miskiintaee tacbaanka ah aan kici karin intuu u soo kaco aanan mishaaridii iyo caayaansuunta iyo shaha aanan u karinaynin caanaha ilmaha u karinaynin ragga aan ragga haweenkooda usoo shaqaynaynin ee aan yaanyada iyo basasha iyo baradhaha suuqa uga soo gadaynin oo aan u fiiqfiiqaynin ragga intay cuntada soo bisleeyaan gabadha soo kiciyaan aanan dhehaynin hoo ama afkaba aanan u gelgelinaynin raggaa weeyaan ragga aan u jeedinaya kelmaddan qalbigiina fura dhegihiina fura walaalayaal waxa weeyaan cumar ibni cabdilcaziiz maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa yimid gabar baa ciraaq ka timid ciraaq ayay ka soo saafirtay faadumay rabtaa inay u imaado oo ay soo booqato faadumay u timid gurigii iska simbolka ahaa faqiirka ahaa mutawaadica ahaa hoos galbeedkiisii iyagoo iska fadhiya faadumay gabadhii ciraaqiyadda ahayd oo sheekaysanaya ayaa waxaa soo galay nin baa soo galay saqaa biyo ayuu waday biyihii buu rogayaa laakiin biyaha keliya maahe wuxuu ishu ku hayaa oo uu fiirinayaa faaduma faadumuu fiirinayaa ninkii waa biyoole waa biyoole biyoole ninkii dameerka afarta taninka tuu saarta sidai caadadiina ahayd dee biyaha noo dhaamin jir weeyaan biyuu shubayaa gabadhiina wuu fiirinayaa gabadhii ciraaqiyadda ahayd faadumo marka shidhaashankee ma danteeda ma aha way iska sheekaynaysaa gabadhii ciraaqiyadda ahayd waa maseerto waxay tidhi na faadumo waa ku sidee miyaadan wax arkaynin faadumo maxaa dhacay maa baalu haada saqa yanduru ilayk war ninkan biyoolaha ah muxuu sidan kuugu eegaayaa maad iska ilaalisid maad iska maad iska maad iska canaanatid muxuu kugu soo fiirinayaa faaduma way qosashay markaase waxay tidhi tanay tanay ninka biyoolo maahee waa amiiru amiiruulmu'miniin weeyaan waa aabbihii reerka weeye waa cumar ibni cabdilcaziiz waxa aad maanta u aragtay inuu biyoole yahay ee dharkiisa wasakda ah yacni dharkiisa wasak maaha dharkiisaa mutawaadica ah dharkiisaa iska maaragtaa aradan ee dharka aad ku aragtid ee reerka sidaa biyaha ugu shubaaya ee cagaha dhoobadaa leh waxa weeyaan waa cumar oo reerkiisii wax u qabanayo weeyaan waa cumar oo intuu ceelkii aaday wadaantii ku riday wadaantii soo jiiday tanagyadii soo buuxiyey sidaa ku soo qaaday biyihii oo reerkiisii u keenay weeyaan annagu noo adeegaaya annagu khaadim noo yahay ilmahaa uu dhalay ee ilaahay ku irsaaqay buu u khidmaynaayaa maxaa dhiboo ku jira allaahu akbar war macaad baa ninku inuu reerkiisa u adeego gabadhuba sow reerku uma adeegto maxaa dhacay hadduusan u adeegin yaa u adeegaaya alrijaalu qawaamuna yaalkii ma aha soo horjoogayaalkii ma aha waa cumar ninka aad maanta biyoole u malaysay allah allah waxaan daa'iman markaan qisooyinkan soo qaada igu soo dhaca maalin baa waxaa ii yeeray hooyo soomaaliyeed baa i wacday xanuunsanayd aad bay u xanuunsanayd waxay rabtay inaan qur'aan ku akhriyo ilaahay u baryo laakiin markii aan guriga tegay iyada ilmaheedii baa joogay inta aanan qur'aankii bilaabin hooyadii waxa weeyaan waxay hadalkeediibay kontarooli weyday way iska calaacalaysaa way hayn weyday wixii laabteedu ku jiray waxay jeclaatay inay ii soo bandhigto waxay ka calaacalaysaa waa raggay ka calaacalaysaa rag ninkeeday ka calaacalaysaa oo waxay leedahay waxaan la xanuunsanahay waxa i aan la xanuunsanahay waxa weeyaan waa sidaan u shaqaynaayey oo aan bannaankaa aan gabdho soomaaliyeed iyo carab aan ugu shaqaynaayey si aan ilmaha quudkoodii iyo kiradoodii aan u soo raadiyo dhabarkiibaa i xanuunay qabowgii iyo biyihii aan ku shaqaynaayey rumatizima igu dhacday feeraha i xanuunaaya waan isla hadlaa sidaa ay tahay haddana waxa weeyaan aw ninkii xagu jiraa raggii dhalay aawa ilmahan aad u soo shaqaynaysid sida aad dhulka usoo dhaqaysid marna uur adigoo leh marna aad tahay ridaac marna aad xanuunsan tahay marna reerkii iyo ilmihii aad wax u karinaysid oo haddana aad soo shaqaynaysid aaway ninkii xoogga weynaa ninkii labaatan jirka ahaa ilmaha kaa dhalay aaway aaw ninkii qawaamuna cala nisaa'i la yidhi arrijaalu qawaamuna aaway aaway maxaa shaqadiisii kuu dhiibay taadii baad ka bixi laadahaye markaasaa waxay tiri afar iyo labaatan saac waa kuwaasaa dhalinyaruu meel iskala fadhiyaa halkaasi kujirirka halkaasaa dad aan weli guursanin oo maaragtaa ayuu ciyaaro la fiirsadaa allahu akbar ciyaaruu la fiirsadaa aflaami musalsalaad buu la fiirsadaa siyaasad baa halkaas halkaasaa la iska fadhiya afar iyo labaatan saac aye shaqo iyo reer iyo ilmo looma warahaayo waxay tidhi sidaas waaba ku qanacsanahaye keliya waxaan jeclaan lahaa bay tidhi hadalkaas aad u dhegaysta waxaan jeclaan lahaa marka uu imanayo gurigii waa siduu subaxii uga tegay maalinkii oo dhan uu maqan yahay iyadiina miskiintii ilmihii ciyaalkii ay isku rafaadsan yihiin intaasoo dhan waan ku qanacsanahaye laakiin markuu imanayo hadduu iman lahaa isagoo faraxsan isagoo qoslaaya isagoo furfuran haddii uu iman lahaa allah xaasaskeenii waxay naga rabaan ragow dhegaysta ragow dhegaysta hawsheenii markaan gabnay kadib oo ay naga waayeen naxariis iyo kaalmo markay naga waayeen maanta waxay ku calaacalaayaan haddaan guriga markaan ku laabanayna habeenkii saqda dhexe haddaan ku laaban lahayn annagoo dhoola caddaynayna annagoo yaro qoslayna annagoo yaro muusoonayna keliya maanta waxay naga codsanayaan waa muusadaasoo qura weeyaan wax kaloo ay naga rabaan ma laha waxay tiri wuxuu ii soo galayaa isagoo xanaaqsan oo aad u malaysid in aan ilmihii ka laayey markaasuu leeyahay awe cashadii maxaad iigu karin weyday maxaa waxaa u samayn weyday waa maxay weelkan wasakday meesha yaalla waa maxay dharkan yaree meesha ku urursan waa maxay biyaha meesha ku daadsan waa maxay waa maxay ma ogsoona ma ogsoona guriga waxaan ka hayey waxaan ka hayay guriga ma oga hawshaan waa hawshiisii muuqabto ama hawshiisii baan hayaa oo waan soo shaqaynayaaye hawshiisii muu iga qabto guriga anigaa ka adag anigaa gurigaa nadiifin lahaa anaa wax walba qaban lahaaye allah ragow hawl ragga waxay doonayaan haweenkeen waxay naga doonayaan waa inaan dhoole caddeyntaasay naga doonaayaan ilaahay baa noo maqan laakiin wax walboo aan qabanno annagaa mas-uulka ah haweenkeenna ciyaalkeenna waxaad ogaataan wax walboo aan samayno ilaahay waa ogsoon yahay xisaabna waa dambaysaaye la socda haweenkana waxaan dhihi lahaa raalli ahaada khaldaadkaasi taqsiirtaasi xaggeenna ah raalli naga ahaada raalli naga ahaada raalli raalli naga ahaada walaalayaal ayib gabadha marka waatan iyadoo aad iyo aad u calaacalaysa cumar ibni cabdilcaziiz cumar ibni cabdilcasiis qisadiisa ragoo dardaaran ha idiin noqdo ha idiin noqdo gabadha ciraaqiyada waxay leedahay maa baalu haada saqaa yanduru ilayki ya faatima waa maxay biyoolahan kusoo fiirinaya naahooy tanay biyoole maahee waa khaadimkeennii waa saygaygii waa amiirkeennii waa cumar ibni cabdilcasiis weeyaan allahu akbar allahu akbar soomaalida dhaqan fiican baan lahayn ma aqaan ragga dhaqankaasiito meesha uu ka maray ma aqaani waa kii rag waa tii soomaalidu tiri ragna waa raggii hore hadalna waa waxay yidhaaheen wallaahi waa xaqiiqo run weeyaan raggii hore waxay dhihi jireen rag waxa ugu xun saddex matoshe matashade iyo matashiishe matoshe waa kan ma qabsanaya dharkiisii ma dhaqanaaya dharkiisanaya kabihiisii ma baalashanaya sariirihiisii ma goglanaya reerkii iyo dharkiisii iyo wixii iyo reerkii wax kama qabanayo weeyaan matashadaha reerku wax kama qabanayo weeyaan matoshe matashadana waa kan ilmihiisii iyo reerkiisii mustaqbalkiisii howlihiisii iyo wixii oo dhan fiyujirkoodii waxbarashadoodii yacni waxba waxaway tashi ma jiro tashi wax la yidhaahda la iman mayo matashiishana waa kanaa wixii yare uu soo helo waa wuxuu sigaar ku cabbo qaad uu ku cuno ama maaragtaaye uu ku soo raaxaysto weeyaan